رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما ويكون ابن مسعود قدم في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينة baxdigii habeenkii uu soo bilaabay imaamku ee ku saabsanaa ibn mascuud qadiyadiisii buu weli sheekhu daba taagan yahay oo uu leeyahay isaga de wuxuu qaba ibn mascuud inuu markii horeba raacay alhijraة اlأulى ilى اlxabasha kadibna uu soo laabtay uusan noqonin ama uu noqday oo markaasi uu kadibna yimid madiina ishkaalkaas marka wakii uu damcay inuu iswaafajiyey xadiidkii zayd ibni arqam ee ka hadlayay hadalka in la nasakhay fi salaa qabla badrin buu ka hadlaya hawlihii baa marka isqaban waayey jamac buu sheeku marka isku dayay jaamicii u dambeeyey buu leeyay wacalaa haada ra'yiga aanu soo marra markaynu ku duldhisno fayazuulu lishkaalu ishkaalkii baa zuulahay yani ishkaalku waa fahm daradii ama labsigii ku galay iyo khumuudki aladii ishkaalkaasoo bayna xadiid ibni mascuud u dhexeeya wa zayd bni arqama xadiidka zayd bni arqam iyo cabdillahi mascuud kiisa ishkaalku ku jira baa meesha ka baxay haddaan ariiqaa maro weeye waa ariiqi dambe markii uu kusoo gabagaboobay sheekhu ee taageeraya ra'yigeennagu aynu maray wayakuunu bnu mascuud ibn mascuud wuxuu noqonayaa qadima kii soo galay fi lmarati اlwusطىa marka dhexe ayuu noqonayaa oo waxaa weye intayn saxaabadii hore ee hijrat اlxabasha ahaaniya u baxay aysan soo noqon oo aysan khaybar imanin ayuu asagu ka soo hormaray nabigoon weli beder iyo waqaa'icda badan aan gelin buu yimid buu rabaa hadda inuu yidhahdo oo marka quduum min alxabasha ilaa khaybar iyo quduum min alxabasha ila اlmadiina oo ka horeeyey labada asaajirtu hadda odhanaya qabla badrin ila almadiina ee marka maradii dhexe ee hijrada kadib dhacday ee qabla badr la yimid ee madiina loo soo jeedaba ku jiray wa sallama calayhi nabigu salaamay ibnu mascuud xiina idin marka iyada ah markuu asugu xabasho ka soo laabtay ee nabigoo fii awaa'il hijra madiina jooga uu u yimid ayuu salaamu calayki yaa rasuul allah ku yidhi falam yarudda calayhi nabigu umuusan jawaabin wa kaana alcahdu zamankuna wuxuu ah xadiian mid ku dhow bitaxriimi اkalaami hadalka in la xarimo yani sana اuulى aw اhaaniya bilowgeedii ayaa markaasi la xarimay in salaada lagu dhex hadlo ibn mascuudna hadalku furan buu ogaa marka xaalada cusub ayuu zayd arqam ka waramay fii naskh اkalaam kadalika ibn mascuud nuzuulka cusub buu yimid weeye kamaa qaala zayd bnu arqam siduu sheege oo kale wayakuunu wuxuu noqon taxriimu اlkalaam hadalka xarimidiisu bilmadiina laa bimaka ila horaan sheekh wuxuu soo qariray in awaakhir albicث اnabawiya awaakhir mxuu ahay alcahd almaki in hadalka la xarimo horaan soo hormaray haddana wuxuu kusoo gabagaboobay in naskhi uu ka dhacay fi lmadiina wa haada in sidan la yidhaahdo oo la yidhahdo ibnu mascuud wuxuu yimid qabla badrin buu yimid madiinuna yimid asagoo muhaajir ka ah min alxabasha ayb wuxuuna yimid awaail hijra eh, ayuu yimid hadalkoo markaa la nasakhay buuna yimid marka sidaa darteed waxaa iswaafaqaya xadiidkii zayd bn arqami waxaa isku dhowaanaya kii ibni mascuud waxaa kaloo faa'iido ku jirta nasakhu iyo axkaamtoo la badelaayey madiinay ku bilowdeen ee cahd almaki naskhu waaba yaraaba ama maba jirinba wa haadaa ansabu binaski ra'yigan aanu maray ariiqan baana eh, mudan buur u qalma binaski nasakha aladii naskigaasoo waqaca dhacay fi الsalaati wاtagyiiri bacda اlhijra naskiga dhacay fi salaa ay fi lkalaami fi الsalaa iyo wtagyiiri isbedelka dhacay bacda اlhijra ka jacliha jacli الsalaati arbaca bacda an kana ragcatayn wa wujuubi اlijtimaaci laha markii madiine la yimid salaaddi waxyaaba laga bedelay waxaa ka mid ahaa waagi hore ragcatayn ragcatayn bay ahayd madiine marka la yimid ziida fii salaati اlxadar arbacan arbacan baa laga dhigay maqribkuna witru nahaar weeye isagu waa la daayay fajarkuna qiraa'ada dheer baa loo daayay faraha laga qaaday saddexdii kale ee duhurkii iyo casarkii cishaha ahaa afar afar ayaa laga dhigay isbedelkaasaa ku dhacay waxaa la waajib yeelay jamaacada oon waajib ahayn fi lcahdi اlmaki arrimahaasoo dhanba waxay keenayaan in takyiirka iyo naskiga ku yimid fi lkalaamna uu dhacay fi lcahdi mxuu ahay almadani fain qiila haddii la yidhaahdo maa axsanahu maxaa ka wanaagsan min jamcin jamac ahaan jamca aad jamcisay beyna xadiii zayd bn arqam wa bayna mxuu ahay qisat ibni mascuud saa u jamcisa quruxsan haddii la yidhahdo wa ahbatahum waxaa ka sugnaansha badan lowlaa ana muxameda bna isxaaq haddaan moxamed bn isxaaq ibn yasaar saaxib almagaazi wasiyar qad qaala uusan odhan lahayn maa xakaytum canhu waxaad ka soo guuriseen oo ah ay maa naqaltum canhu wey muxuu yidhi marka ibn isxaaq ana bna mascuudin aqaama bimakkata bacda rujuucihi min alxabashi xataa haajara ila almadiinati wa shahida badra wa haada yadfacu maa dakar ereygan dambe ishkaal buu marka sheekhu tilmaamahaya jamca aad jamcisay bayna alqisatayn wa bayna alxadiiثeyn waa jamc quruxsan weeye laakiin waxaa weli ishkaal ku bushinaya ibnu isxaaq wuxuu sheegay ibnu mascuud markuu ka soo noqday min alhijrati اluulى uu ka soo noqday oo saxaabadii warka beenta u gaadhay ee lagu yidhi quraysh waa islaamtay diintiina waa qaateen markay soo noqdeen saxaabadii markay xaqiiqda badankooda waa noqdeen qaybna ayagoo mukhtafiinay soo galeen maka qaybna bijiwaarin wa amaan ayay ku soo galeen saxaabadii marka markay soo galeen hijra اuulى ka soo galeen maka ku nagaaday ayuu ahaa ayib dibna oomuusan noqonin ila alxabasha ayuu ibnu isxaaq qabaa aqaama bimakata bacda rujuucihi min alxabasha fi lhijrati اluulى wey xataa haajara ila almadiina ilaa uu nabiga raacay oo washayda badna uu ka qayb galay wa haadaa ra'yigan ibnu isxaaqna yadfacu wuxuu difaachaya baabi'inhaya maa dukira wixii la sheegay jamca aada soo sheegtay ibnu qayimow ra'yiga ibn asxaaq baa burinhaya haddii la yidhaahdo maxaa lagu jawaabi ama whaada yadfacu maa dakar waad odhan kartaa wahaada jamca adigu aad samaysay ibnu qayimo yadfac wuxuu baabi'in maa dakara ibnu isxaaq wuxuu sheegay labadu waad odhan kartaa ayib qiila waxaa la yidhi waxaa lagu jawaabhayaa in kaana muxamed bnu isxaaq qad qaala haada maxamed bn isxaaq uu sidaa yidhi oo asagu qadiyadda ibn mascuud uu saa ka aaminsan yahay faqad qaala muxamed bnu sacdin fii abaqaati abaqaat اlkubra ayib asagu wuxuu yidhi ina bna mascuud makasa yasiiran bacda maqdamihi ibnu mascuud wax yar buu ku nagaa mako markuu soo galay wax yar buu joogay uma rajaca ila buu u laabtay wax dhibkii xamili waayey dib buu oo saxaabadiibu ka daba tegay uma rajaca ilaa ardi alxabasha wa haada ra'yigan ibnu sacad fi طabaqaat uu ku sheegay huwa aladharu asaga muuqasho badanoo ka fiican ra'yiga ibni isxaaq labada ra'yiba sax ma aha waynu soo tilmaannay waxaa sax ah ibnu mascuud ma uusan ku jirin muxuu ahay asxaabu alhijrati اluulى ka mid ma ahayn alhijra ahaaniya ayuu ka qayb qaatay kadib markuu cabaar maqnaa rag saxaabo waxaa jira soo degdega oo soddon iyo dhowr ahaa oo markay maqleen nabigu inuu hijrooday oo madiine tegey ilaahayna makamiyey ansaar iyo acwaan badanna uu helay saxaabo soo hormaray ayaa yuu ka mid ahaa oo soddon iyo dhowr ama soddonba lagu tilmaamay oo yimid qabla waqcati bedrin ka qayb galay dagaalihiina yimid saxaabadaasuu ku jiray marka ibnu mascuud suu maka ooga baxay kuma soo noqon hijra uulana ma ka tirsanayn hijra taani uu ka qayb qaatay doodii dheerayd ayuu xabasha ka dhacday buu joogay mudduu joogay kadibna markuu maqlay saxaabadu ay maqleen nabigu inuu hijrooday min maka ila اlmadiina wamakaa biاlmadiina wawajada fiiha ansaara waacwaanan iyo iqbaal ayay soo hormareen saxaabada inteeda dhammaanada dambe kontonka iyo lixdanka lagu qiyaasayna dib ama sabciinka dib bay ka yimaadeen yowma khaybar ayay yimaadeen ra'yigaasaa saxa marka wax ishkaal kuma jiro xadiidku laakiin sheekh wuxuu rabaa asagu rayigi hore uu doortay haddana uu bitaxqiiq uu ka noqday iyo inuu jamciyo riwaayaadka isxaaq ibnu sacd buu doonahaya sheekhu wuxuu hi marka wahada huwa alahar ra'yiga ibnu isxaaq waxaa ka fiican midka ibnu sacad ee tilmaamaya bacdamaa qadima min alhijrati اluulaa inuu ku nagaaday mako yasiiran uma rajaca ila alxabasha ayib markaasoo dana soo degdegay ibnu marka mascuud socod badan baaba galay marka iyada socod badan baa galay ayib oo isku dhowaan aad u kala fogey wuxuuna sheeku lأna ibn mascuudin lam yakun lahu bimakata man yaxmii waxaa keenaya ibn mascuud inuu ka cararo maka oo uu ka noqdo waxaa ka mid a ibn mascuud kuma lahayn lam yakun lahu bimaka maka kumuusan lahayn man yaxmii ruux ilaaliyo oo markaasi difaaca wamaa xakaahu bnu sacad ibnu sacad fi طabaqaat wuxuu soo guuriyey qad tadamana wuxuu sitaa u xambaarsan yahay ziyaadata amrin khafiyin ama amrin khafaa cala bni isxaaq khafiyin baa iqoran laakiin khafiya baa suuragala inay tahay ziyaadata amrin khafiya cala bni isxaaq hadalka ibnu sacd wuxuu wataa cilmi iyo macno ka qarsoomay ibnu isxaaq oo ah in uu soo galay ibnu mascuud min alhijrati اlأuulى uma qadima bimaka wa aqaama fiiha yasiira uma rajaca ilى اlxabasha haddana wahaajara min alxabasha ila اlmadiina qabla waqcati badrin ariiqan u mara ibnu sacad marka ziyadatu cilmi baa ku jira wاlxaafid xujaة calى man lam yaxfad waman cindahu ziyadatu cilmi falqowlu qowluhu saasuu rabaa sheekh inu yidhahdo wbnu isxaaq lam yadkur muusan sheegin man xadaahu qadiyada axadka u sheegay muusan sheegin oo sanad bilaa isnaad buu ku wariyaa ibnu isxaaq qadiyadda ibnu mascuud meesha ibnu sacad uu ku wariyay bisanad wa muxamedu bnu sacdin asnada waa tiiriyey maa xakaahu wuxuu soo guuriyey ilى muطلب بn cabdالlahi بn xanطb buu tiri waxaana la yihahdaa wman asnadka faqad axaalak ninkii sanadku siiyo waa ku xawilay aw wman axaalaka faqad asnadak ninkii meel kuu tiiriya ninkaas sanad buu ku siiyey hadalku waa lala hadday noqoto macna ma lah haddaad tiraado masalada waa sidaa iyo sidaa kitaab hebel bayna ku qoran tahay ninkaasi xilkiisa waa gutay ammaanada waa iska wareeji ibnu sacad qadiyadan u wariyey meesha ibnu isxaaq uusan asagu sanad dhiibin saas u jeedaa sheikhu marka wuxuu xoojinayaa ra'yi ibnu sacad faاtafaqat اaxaadiiu axaadiidu waxay isku waafaqday way iswaafaqday cafwan wasadaqa bacduhaa bacdan barhkeed baa barh kala rumeeyey wazaala canhi ishkaal ishkaalkii iyo muxuu ahay labsiga iyo khumuudkiina waa ka zula walilaahi alxamdu walmina ilaahay baa mahad iyo galladba iskale waqad dakara ibnu isxaaq ibnu isxaaq wuxuu sheegay fii hadi hijrati hijradan wuxuu ku sheegay abaa muuسى الأشcariي ayuu ku sheegay cabdاللahi بn qays inuu ka tirsanaa hijradan inuu ka qayb qaatay cabdاللaahi بن eh, qays الأشcري اليamاni ayuu ku tiriyey وqad أnkara عalayhi ذalika arinkaa waxaa ku qoonsadoo ku diiday أhlu siyari qolyaha taariikhda nabiga wax ka qoray siiradiisa oo dhan ba inkiray minhum ragga inkira waxaa ka mida ah moxamed bn cumar alwaaqidi iyo wagayruhu baa ah. waa nin daciifa fii xadiidihi laakiin aan laga maarmin siiradiisi iyo maqaasida aclamu الnaasi bsir wاmaqaazi baa lagu tariya maxamed cumar اlwaaqidi wakayruhu sida raajixa ana riwaayaadkiisa lama ictimaado cala infiraadihi laakiin hadday riwaayada ku saabsan tahay maqaazi iyo sir tawaariikh miman yustashhadu qowluhu wey waa la istishhaadsadaa mutaabacaadka iyo shawaahidda wuu galaa ayb laakiin keligii laa siratan walaa xadiiثa marwiya lama ictimaadi karo ayb inuu beenaalaha xataa niman baa gaadhsiiyo aada ugu fogaaday lakin culum waxay leeyihin been ma sheegi jirine kaana miman yajmacu alasaniida washuyuukh xadaanii fulaan wa fulaan wa fulaan wa labaatan wadaad buu fayl gelinhayaa kadibna hal xadiid buu u tiirinhayaa waxaana xaqiiqo ah culummadan labaatanka ama tobanka ama shanta ee isku keenay in lafdigan aysan wada warinin ama qisadan dhammayska tiran nin walba uusan iski u warinin ee wuxuu samaynayaa uu isku ururinhayaa caqli rageed iyo caano idaabba waa la urushaa baa la yidhahdaa wixii buu ururinhaya in yaroo wadaadkan wariyey in kaloo kan wariyey in kaloo kan wariyey kadib waxaa ka soo bixi qisa kaamila taasaa lagu eedeeyey ayib oo been loogu tiiriyey ibnu isxaaq ba hadda hawshaa lagu gala aada loogu dhaawacay si kastaba noqotee waqad ankara calayhi dalika ahlu siyari minhum waxaa ka mida moxamed bn camr cumar cafwan alwaaqidi wakayruhu ibnu sacad sheekhiisa khaaska weli waxaa weeye uu sirada badankeed ka wariyey qaala xadaanaa maxamed bn cumar bu waa waaqidi aad kaga ilaali ayb iska hubso wa qaaluu waxay yidhaahdeen keyfa yakfaa dalika cala bni isxaaq aw calaa man duunahu arinkaas sideebay uga qarsoontay ibnu isxaaq ama nin ka hooseeyo mxuu ahay cilmi ahaan ka sokeeyo ama abaqa ahaan iyo zamanba ka sokeeyo maxaa yeelay bay leeyihiin cabdulaahi ibnu qays alashcari abu muusa kama qayb qaadanin alhijratu min makata ila alxabasha ayb lam ee maka ka tegey laa fi lmarati اluula wala ahaaniya kuma jirin marka sideebuu u yidhi ibnu isxaaq iyo kayrkiiba u yidhaahdeen abi muusa alashcari wuxuu ku jiray muhaajir alxabasha qultu waxaa idhi buuhi walaysa dalika mima yakfى calى man duuna muxamed ibni isxaaq fadlan canhu arinka asaga ah mid ka qarsoomaya ibnu isxaaq ma aha iska badaa nin asaga ka aqoon yare lanno ibnu isxaaq waa muxadid faqiih ah aqoon dheeraada ula siirada iyo tawaariikhda qadyadana maysan ka qarsoomin maxaa jira laakiin waa yahay walaysa daalika arrinkaasi muusan ahani mima yakfa mid ka qarsoomahaya calaa man duuna muxamed ibni isxaaq dadka aqoon yar ama ka dambeeyey zaman ahaanba fadlan canhu asaga iska badaay wa inamaa nashaأa alwahmu ismoosisku alwahmu ismoosidku wuxuu ka yimid oo keenay in abi muusa alashcari lagu tiriyo min muhaajir اxabasha waxaa keenay ana abaa muusa haajara min alyman ama muuse markuu maqlay nebi maxamed sal slam inuu soo baxay oy ummadii rumaysay ummaddii rumaysana la rafaadanayo la dhibaataynayo maka ay ku rafaadeen ayuu asaalatan ka tegay yaman wuxuuna usoo qastay anaga soo saxnay qadiyadda iyada ah isagu isxaaq iyo keyrkii waxay qabaan markii nabigu inuu soo baxay maqlo saxaaba aadeen ay xabasha aadeen yaman buu ka tegay xabashu toosu aaday bay qabaan kharaja min alyamani muhaajira ila alxabasha toos buu aaday bay qabaan oo markaa wa markii dambe ay soo noqdeen jacfar ibn abi aalib ee saxaabada la socotay buu soo raacay marka kharaja min alyaman qasdan ila alxabashay leeyihiin sababkuna waa maxay nabigu wuxuu soo aaday abu muusa nabigu soo aaday si toosa doon laashay soo qaata iyagoo dhowr ahoo labaatameeya yamaniyiin ah oo an yarayn ayaa waxay soo qaateen oo muslimiin ah doon bay soo qaateen jidday soo aadeen say markaa maka oga degaanoo nabiga ugu tagaan uxulaash bu ahay way la fakatay dabayl baa intay qaaday duufaano ee xabasha ka turtay markuu xabasho ka degey baa loo sheegay inay muslimiintan joogaan oo halkan jacfar iyo keyrkiiba joogaan muslimiin ammaan ku nooli ayagiiba u tegey kadib wuxuu damcay inuu doonta intuu xidxidha mar labaad uu maka toosu aado jacfar bay ha noqoni ha tegin annagaa bixi doona mar dhow waan israacaynaa noo sug mar baynu wada guuraynaa oon ka daldalanaynaa xabashoo dhanba jacfar buu marka sugay jacfar ay soo raaceen qasdigiisii hore wuxuu ahaa inuu yaman ka baxo oo nabiga aado doon baa la fakatay iyo shareec baa la fakaday saasuu xabasho ku tegey marka haddii lagu tiriyo min almuhaajiri اxabash ragga tegey waa ahaa ayb ee ka soo hijrooday laakiin ibn isxaaq iyagu waxay qabaan sidooduba inuu toos u aaday alxabasha wa inamaa nashaأa alwahmu ismoosisku wuxuu ka yimid oo ka dhashay ana abaa muusa haajara min alyaman yman buu ka hijray ilaa adal xabashuu aaday ilaa cinda jacfar wa asxaabihi jacfar agtiisa iyo saaxiibadii ayuu aaday lamaa samica bihi markuu maqlay markuu maqlay muslimiinba xabasho jooga ayuu u qasday bay leeyihiin ibn isxaaq iyo keyrkii saxduna waxaa weeye inuusan u qasdin laakiin lagu qasbay oo maqaadiirta ilahay ku qasabtay uma qadima waa soo galay macahu maca jacfarin wa asxaabihi ilaa rasuuli lahiba u galay bikhaybara khaybar buu ugu soo galay sanad saabica kama jaa musaraxan bihi fi صaxiix sida yimid hawshaasoo cad waxaun cad abi muusa inuu la soo galay jacfar bn abi baa saxianka ku cad inuu jacfar la soo galo yowma khaybar ay wada yimaadeen unbaa ku cad laakiin inay doon la fakatay oo halkaas ay la aaday ama uu maka usoo qasday ama xabasho u qasday midna kuma qoro qadiyada inuu ahaa ragga ka yimid xabasha yamanna ka tegay xabasho aaday oo guud baa ku qoran tafsiilka hoose kutubta kale ay ku qoran tahay kamaa jaءa musaraxan bihi fi صaxiix facinda dalika cafwan facadda dalika ibnu isxaaq ibnu isxaaq baa arrinkaa ku tirshay liabi muusa ugu xisaabay hijratan alkhuruuj min alyaman ila alxabasha firaaran bidiinihi ayuu ku tiriyey ibnu isxaaq inuu yahay hijra ila rasul sal slm wailى اllahi wala rasuuli wayna tahay hade qasab way tahay laakiin waxaa laga niqaashahayey raggii maka ka tegey ee xabasho tegay maku jiray maya yaman maka tegey oo xabashood muxuu ahaay miyutoos u aaday mise makuu u qastay kadibna doon baa la duflaashay labada ra'yi baa laisku hayaa walam yaqul muusa dh ibnu isxaaq uhi inahu haajara min makata ilaa ardi اlxabasha liyunkara caleyh raggiina haysta ibnu isxaaqoo waad ka khaldantihiin buu ibnu isxaaq wuxuu ka hadlay abu muusa inuu yahay muhaajir ilaa xabash muhaajir ilaa xabash ha noqdee ibnu isxaaq meelle kuma sheegin buuhi inuu maka ka hijrooday oo uu xabasho aaday laakiin wuxuu sheegay in abu muusa ahaa muhaajir ila xabash saxna wiyo yaman buu ka baxay oo xabashu aaday wey marka haku khaldamina oo wuxuusan sheegin haka sheegsinina buu leehay liyunkara caleyh si loogu inkaro qadiyadaas marka hijrada adugu halkaasan ku gabagabaynay faslun fanxaaza almuhaajiru ilaa mamlakati asxamata najaashiyi aaminiin qadiyadan hadda sheekh wuxuu bilaabahayaa axmed annajaashi aw asxama annajaashi qaabku usoo dhaweeyey muslimiinta iyo quraysh hawshaas qaabkay u aragtay iyo say ula dhaqantay buu ka waramayaa sheekhu raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuuna fanxaaza almuhaajiruun muhaajiriintu waxay u xaydeen inxiyaasku waa inaad isu buusto ood isu ururiso ood ku biyo inxiyaas alindimaam ayib fanxaaza almuhaajiruun muhaajiriintu waxay u xaydeen weeye ilaa mamlakati asxamata najaashi boqortooyadii najaashi ayay muxuu ahaye degeen oo mxu ku beereen aaminiina fii diinihim ayagoo aamin oon wax dhiba ka baqaynin falamaa calimat qurayshun quraysh markay ogaatay bidaalika arrinkaas bacad waxay dirtay fariimay ergeyo fii aharihim cabdallaahi bn abi rabiicata almakhsuumi wa camr ibn alcaas assahmi labadaa nin bay direen cabdulahi bn abi rabiicata almakhsuumi oy umu dadba isku xigeen ayib iyo khaalid ibnu caas isku xigeen iyo camr bn caas assahmi labadaasaa la diray maxay la direen bihadaaya jamcu hadiy hadiyooyin baa loo dhiibay watuxaf iyo waxyaaba ruux lagaga farxiyo waxyaabaha dadka lagu geeyo mxuu aha yowma suruurka loo geeyo tuxfada carruurta waxa lagaga farxiy asal la yihahdaa shay kastoo nafiis ana tuxfa la iska yihahdaa marka tuxafku waa jamcu tuxfa wa annafiis min alhadaaya ayib culamaa ku sheega bacd lugawiyiin min beladihim bay ka qaadeen aadna wuxuu u danayn jiray xabasho waxaa laga jeclaa idiinta iyo maqaarka laga keeno iyo haragga laga keeno eh, eh, mxuu ahay eh, jaziirat اlcarab khaasatan maki iyo madiino hargaha lagu magdiyey ee lagu sameeye yaa la geyn jiray yman wax la geyn jiray yman iyo iyo xabashaba aad baa looga jeclaa qaali bay ahaayeen xata suudaan marka warmaha iyo waxay ku duubi jireen oo tooriyaha iyo saababka iyo mar intay magdiyaan bay xardhi jireen oo gogol ka dhigi jireen oo ayagaa aad u isticmaali jiray marka wax laga qaado xijaaz ama carab laga qaado oo wadankaas la geeyo mxuu ahay xabasha waxaa lagu jeclaa idiintii hargaha maqaarka maqaar badan bay qaadeen iyo dahab iyo fido iyo wax badan bay qaadeen min beladihim bay ka qaadeen ila najaashiy baa loo geeyey waxaas xoola maxaa loo bixin waxaa loo bixin muslimiinta in lagu baabi'iyo fasayunfiquuna uma takunu calayhim xasra uma yuglabuun wاladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun yuradda calayhim ama liyuraddahum calayhim inuu u soo celiyo intaa waxaa loo sin waa gunno iyo laaluush in najaashi uu saxaabada soo celiyo dan kale ma ah ayb faabaa daalika calayhim waa ku diiday muxuu ihi maya ilan waa inagii soo marnay marka horeba waxay soo laaluusheen bataariqadii saraakiishii wasaaradii bay usoo dhiibeen xoogow gunooyin ah bay soo siiyeen waxayna yidhahdeen berito markaanu boqorka la hadlayno idinku waa yahay iyo haa nagu taageera markaan boqorkan boqor waxaa jooga wiil yar yar ah oo sufaha ah oo diin laawayaal ah oo diintaadina aan soo gelin taanadiina ka soo baxay dad ay ku diin yihiinna adduunka maanta uusan joogin waxaan kaa codsanaynaa maadaama aan tolkood nahay duqaydoodii ilmo adeertood annaguna aan kaa naqaan inaad nimankaa noo soo celiso bi haadaa amaranaa bihi ashyaakuna duqayd baa saana soo faray waa lagu soo salaamhay intana hadiye iyo maamuus iyo howlihii boqor weeye ayib intaa markaan boqor ku dhahno idinku na taageera yidhaahdeen boqor nin walba waa lasoo seexiyey kulli baaariqadii wasiiradii wadaadahoodii kulli waxay dhaheen waa runtoodii nimankan koytada ah ee soo qaxay ina dhaafi qowmuhum aclamu bihim tolkood baa naga yaqaan mar haddii lawaa tolkiibaa naga yaqaana musiibo wey la soco waa ninka waa ku gowracay haddii lawaa hebel reerkiisaa naga yaqaan tolkii baa naga yaqaan ilma adeer waa intii istaqaan waa lagu gowracay sidaa darib xataa quraysh markii nabigu uu u bandhigo dacwada iyo diinta qabaa'il kale carbeed waxay odhan jireen naxnu muxuu ahaaye annagaa idinka naqaan ahalkiisa tolkiisa naxnu aclamu bihi hadduu xaq wada annagaa raaci lahayn soo ilma adeertii ma nihin soo annagu maanan dhalin soo adeerayaashii ma nihin eedooyinkii abootayaa dadkan waay waa ahalkiisi haddii ahalkiisi baa idinka yaqaanee hadduu xaq la yimid annagaa ku raaci lahayne maadaama annagu aan ka biyadiinay carabe yaan laydin logoyni waa kaarka u adaga carab lagu maray buu ahaa caqabadaas waa caqabad carab la marin waaye xataa markuu nabigu intuu hijrooday uu madiino tegey ee acwaan iyo ciidan helay oy quraysh food isgeliyeen akaru alcarabi waxay lahayn waxaanu fiirinaynaa oon ilbalcalaynaynaa meeshay saabta u dhacdo nabi maxamed hadduu reeyana asagaan u sacabina on raacayna hadday quraysh rayso oo sidii abrahay u jebishana haddee tolkiibaa dhibkiisa nagaga filaaday dhibkiisa tolkiibaa tolki isku daaya daawada ciyaarta socota koodii wax lagda un baan raacayna kaasa ahlu xaq ah hadday quraysh rayso ayada ahlu xaq ah horaanba way rayn jirtayba abrahay baa jebisay alla u jebiyey maxamedna kuwii la jebin buu raacahaya hadduu asagu u hadho xiradana waa asaas wadaadda hadda gaadahaya qolyaha mujaahidiinta nafsa shay waay le hadday baaba'ahayan hadda la baabiin iska suga bilo ukaadiya natarabasu bihi rayb almanuun ma maqashe ayb rayb almanuun yatarabasuuna bikum dawaa'ir dawaa'irtaasaa laisla gaadahaya hadda soomaalida badankeed waay nimankan usoo taag may dhammaadaan maa la baabiyo nimanku waa khawaarij waa takfiiriyiin waa dhigyacab waa balaayo intaa maxay la taagan yihiin saacadihii anfaastii baa la xisaabahaya naftiba ahlu xaqu lama xamili karo dadku ma xamili karaan kabura cala mushrikiin maa tadcuuhum ilay <clears throat> marka kaarkaas kaar adag buu ahaa markii nabigu uu qoreys jebiyey ee maka uu qabsaday wafdi meel kale geyaa la waayey sanadka ku xigay caamulwufuud baa loo bixiyey caamulwufuud qabiil maxaad ahay waan islaamnay oo xageed jirteen hadda qraysh baa joogtayba hoosta ka caddahay dadka qulquli boqorada duqeyda qabaa'ilka nabigu gogolbu meelu dhiga waaye iyo iyo jawaa iyo waxbixin rafaad buu la kulmay iyo dhib badan iyadoo ay farax tahayba yadkhuluuna fii diin lah afwaajan baa ilahay ka yidhi subxaana wa tacaala hawsha iyada ah oo dee laga waramayey xajul wadaac laga waramayey sanadkii ka horeeyey oo sanad haamina ah iyo taasica ah waa sanadkii u wafdi badnaa wey labadaa sano qabaa'ilka carbida oo soo islaamay weligood maysa islaamin lann quraysh baa midku ka adeegay oo jabtay oo maku nabigu qabtay isagoo mucazis oo mukaram ah marka de waay wax lagu cudurdaarta ma laha wey kaarkii waa gubtay kaarkaa mar hadduu gubtada way soo dhiibeen marka waxaa la yidhi najaashow nimankan annagaa kaa naqaan oo tolkood ay nagu wareeji saraakiishina waa yeeleen ninku wuxuu aha nin dhaqan leh oo dadku isku dun ma aha mogta nin fiican bu aha muxuu ihi abada inaa intaan khasmi dhegaysto hal nin warkii aan wax ku xukumo suuragal ma ah dhaawacaysaabu iska bada anoo boqoroo mamlaka xukume bini aadinimadaabaan hawshaa keenayninbu waxbaad sheegteen rag baad dacweyseen idinkuna waad iska sacabayseen raggiina saraakiisha ah iga warsuga bal nimanka ha loo yeedho khasmaan weeye ayaga aan ka dhegaysto ha loo yeedho nimanka waa loo yeedho hawsha baa socotaha washafacuu waa u ergeeyeen ilayhi ilaa annajaashi bicudamaaa bicudamaa'i bataariqatihi bataariqadu waa jamcu batriiq aw batriiq batriiquna waa sargaalka ama janaraalka ama ninka daabitka caqiidka ee u xilaalmaalo wey waa nimanka qaadada dagaalka wey waa hogaamiyaha ciidamada wey waa taliyaasha ciidamaha yaa bataariqa la yihahda meesha asaaqifadu jamcu usqub uu yahay oo uu yahay mas-uulka diineed mas-uulka diineed baa squf asagu la yihah ama asaaqifa lagu jamciya batriiqu waa mas-uulka malateri waa hogaan malateri weye marka saraakiishii dagaalka waxay dhahdeen ayb kuwaasay wejiga ku qabsadeen way soo laaluusheen ayagaba hadlahay oo taageerahay falam yujibhu muusan ka yeelin najaashi camr bn caas iyo cabdullah bn rabiica ilaa maa alabuu waxay ka codsadeen fawashow waa diradiraayeen ama waa direen ilayhi ilى النajaashiي wishaayadu waa in ruuxa lagu jaado jaaditaan baa lagu qandhuufto waxay dhaheen ku fashinha mar labaad sheekuu soo gaabinhaya qadiyaddaanu soo hormarinay in intii la garramay jacfar ibn abi aalib suurto kahfi akhriyey lagu kala baxay gadaal buu ka keeni doonaa saasay ahayd wishaayadu way dambeysay ee hadalka horaa horeeyey laakiin sheekhu isagu tartiibka isxaaq ayuu ku socdaa fawashow ileyhi waa ku jaadeen way ku direen saxaabadii baa la dacweeyey oo lagu dacweeye weeye najaash maxayna yidhahdeen ina haaulaa'i yaquuluuna fii ciisa qawlan cadiima nimankan aada dawaysanaysa difaacanaysa najaashiyow ciise hadal wax xun bay ka yidhahdaan waxaan afka aanan soo marin karin bay ciise ku sheegaan maxay yidhaahdaa yaquuluuna inahu cabdullah waa addoonkii ilaahay bay leeyihiin haddii muxuu noqon lahaa soo adoon ilaahay ma hadda waxaa lagugu dilay awliyadu inaad tiraahdo waa addoommo ilaahi masaakiina koodii wanaagsana allah u naxariisto khayrkiisana allaha kordhiyo koodii xumaa en gaalima ku dhicin dembigiisa allaha dhaafo khayr ba anagu waan ku tumayna ilaha u naxariisto ayib laakiin baryo iyo tuugmo iyo magangal iyo sujuud iyo cibaado iyo awliya lay adeeg hawshaasi waa shirki waa kufri xaq ilaahay weeye allah iska leh inaka lataquulu qowla cadiima fi اlwliyaai wasaalixiin baa lagu leehay waa ariiqa dhaqanka mushrikiin iyo gaalo dhaqankood waa lasu yaqaanaa atawaasaw bihi bal hum qowmu taaquun fاstadca اmuhaajiriina ilىa majlisihi muhaajiriin buu u yeedhay goobtii fadhiga iyo xaruntii madaxtooyada ugu yeedhay wa ninka u horeeye horyaalka ana waxaa weeye jacfar ibn abi aalib falamaa asagaana hawsha codsaday markuu arkay hawshu sida loo cabsaday iyo saxaabadu say isu dhex qaadeen waa meeshii inoogu dambaysay waa godku u dambeeyey quraysh naga bixin lahaayeen xoogo waa la gariray jacfar wuxuu ihi qadiyadda aniga ii daaya sideeduba maanta anaa afkiina ku hadla annaatiq bismi اlmuhaajiriin aniga aan noqdo ii daaya aniga dowladdan iyo imaarada islaamiga ah ee xabasho ka jirta anaa codkeeda ku hadlayba anaa wasiirka iclaamka igu daaya aniga aniga najaashi noo kala baxa idhegeysta aniga waa ihaalaya kugu dayda marka waa lasoo xulay horta oo asagaa hawshiis codsaday waa loo daayay falamaa araadu اdukhuula calayh markay dooneen inay u galaan najaashi qaala jacfar wuxuu ihi yasta'dinu calayki xisb اllah waxaad u sheegtaa buui marka banaanka lasoo istaagay ilaa laba kun in laga furo boqorke boqorkii loo galo weeye waxaad ku tiraahdaa ninkii aadinka ah ee waardiyaha xaraskii wuxuu ku yidhi waxaad ku tiraahdaa boqorka xisbigii ilaahay baa doonaya inay soo galaan waxaan nahay xisbi ilahay baa nahay man naxnu xizb اllah horta waa in loo dhiiba taytalka waa in la siiyo shacaarkan wadano anagu halku dhaga iyagu yastadinu calayka waxaa idinku weydiisanhaya xizb اllaahi faqaala lilaadini qul lahu yacuudu istidaana markuu maqlay najaash hadalkaas yastadinu calayka xizb اllah wuxuu ku yidhi waxaad ku tiraahdaa jacfar ku celidhe ninkaas ninka albaabka taaganayle yastadinu calayka xizb اllah bal wuxuu yidhi ku celidhe faqaala lilaadini ninkii idanka qaadi jiray ama dadka soo dayn jiray wuxuu ku yidhi eh, najaashi qul lahu yuciidu istidaana ku dhe inuu ku celiyo istidaanka aan maqle waa ku celiye faacadahu calayh waaba ku celiye dadkasbuu u yidhi waa ula kace asagaa ka waabanhaya falamaa dakhaluu calayh waa dhagaystay dubo waa dareen wey xisbullah nimanka inay niman mabda leh oo wuxuu cadaysanaya oon barbaraynin hadalkooda horey ka muuqatay hilaax bihiisu waa caddaystaa baa la yidhi geesi dharab kuma jiro ayib xaqu wax la qariye ka weyn ayib falama dakaluu calayhi qaala wuxuu uhi maa taquuna fii ciisa warkii shalay iga daayo saaka maxaad ka leedin ciise warkiisa cadday fatala calayhi jacfar sadra min suurati kahfa e, yacansa hadalkaas uu soo gaabiye sheekhu markuu yihi maxaad ka leedihi wuxuu yihi naquulu fiihi maa qaalahu nabiyuna maa qaala nabiyuna fiih wa qaalahu rabbuna fiih markaasuu maxaa nebigunu ka yidhi allana ka yidhi suuratu maryam buu bilaabay oo lagu kala baxay annagu waxaan leenahay ma jiro jahalaan ahayn ahlu awhaan baan ahayn kanaanu ahayn annagoo masaakiina oo jahaloo dhammaaday oo ganata oo oona dhammeeyey iyo saxare baa ilaahay rasuul noo soo diray waxyi baa rabbi ku soo dejiyey waxyigaasi ciise intuu ka yidhi baanu ka leenahay bal waxyi wax ka sheeg baa le suuratu maryam oo akhriyay aayad suuraddu dooranhaya waa nin diyaarsan wey nin diyaarsan wey oo wax fahamsan oo garanaya meeshuu taagan yahy meeshuu ka hadlayo suuratu kahfi buu akriyey ilaa la dhameeyey oo la gaadhay qisadii nabi ibraahim ay bilaabatay ila inta dhan maryam baa socotay ayib ilaa qisadii nabi ibraahim ay bilaabatay baa la kaxaynay qadiyadda ayadaa ya de soo qisadii nabi ibrahim ma bilaabato miyaan idhi suuratu maryam <clears throat> faأkhada الnajaashiyu najaashi baa qaaday cuuda markuu intaa la dhameeyey dalika ciisa bnu maryam qowla اlxaqi اladii fiihi yakhtalifuun waa la gebagabeeyey ambiyada intaan la gaadheen halkaas ku istaag suuradda muusa dhamayn faأkhada الnajaashiyu cuudan laan buu qaaday ama qori min alardi buu ka qaaday faqala wuxuu uhi maa zaada ciisa calى hada wala hada اlcuud ciise bui tifka cawska ah waxba ma dheera buui iyo qur-aankan la akriyo wama qur-aanka intuu sheegay buu ciise yahay bu nimankan intay sheegeen ee alla sheegay ee rasuulku soo gudbiyey inuu addoon ilaaha yahay oo ilaahay ruuxdiisii yahay oo kelimo alla lagu abuuray oo ina maryamo yahay oo cabdullaahi wa rasuuluh <clears throat> yakfi buui kama badno <clears throat> maa zaada ciisa bnu maryama calaa haada calaa ma cuudkiibuu tilmaamahaya ama calaa haada aayadihiibuu tilmaamaya ayb ila walahal cuud bay noo soo socday calaa haada suuratu maryama hawshay cadaysay kama kororsana bu walaa hadal tifka cawskana kama badna bu fatanaakarat waxaa fiiqfiiq yidhi tanaakurku waa in ruuxu uu sanqada ka guuxo wey hadal aad qarsanayso ma tirado wey waxbaad diidan tahay hadalka inuu soo baxna ma rabtid khayshuumkaad ka hadlaysa khayshuumka marka way hunuunuleeyeen way isla isku kaceen boqorkina waa ka cabsan hayaan hawshana waa diidan yihiin markuu hoosta ka guuxeen fatanaakarad waxaa guuxay wey baaariqatuhu cinda raggii saraakiisha abaa hawshii dhibsaday faqaala waina khirtum iiqidhahbo weligiin iiqleeye ballamki ilaahay unso ciise intaa ka badnayn buui addoon ilaahay iyo rasuul inuu yahay kama badnabu nimanka muslimiinta warkay sheegeen baa saxan buui waxaynu haynay waa baail faqaala wuxuu ihi idhabuu antum sayuum biardii muslimiinta la hadlay wuxuu hi ordaya gala wadankiina guryaha idin tijiyey daga waa fasaxantii fa antum idinku sayuumun biardi ay aaminuun man sabakum ruuxii wax idinka sheega urima waa ka dandhabahayaabu saa ruuxii idiin taabta qaan baan ka qaadahaya bimacnaa ninkii afar idin saara shan baan saarahayaa ninkii shan faroodisa toban baan saarahaya saa ruux idiin agmara malagii baa galay waa fasaxantihi jiwaarka iyo magantaydaad ku jirtaan socda wsayuumu alaaminuna fii lisaanihi waa afka mxuu ahay xabashiga ama najaash marka uu ku hadlaayey alaaminuuna fii lisaanihim alla weydi qolyaha axmaarg yaqaana inay hawshaa jirta in kale alaaminuna fii lisaanihi aamin baa tihiin wey uma qaala lirasuulayni labadii qurayshay soo dirtay waay ku yidhaahdeen wuxuu ku yidhi low acطaytumuunii haddaad isisaan dabaran qow ama buur oo min dahabin dahab ah yaquulu waxaa weya waa jabal maa aslamtuhum ilaykuma idima dhiibeen bu iska daa maqaac iyo harag aad ka keenteen xijaaj joojibe haddaad buur dahaba ii dhiibtaan ballamka nimankaan idin dhiibayna bu nimankan qaadi maysaan masaakiin muslimiina aniga isoo doortay boqorrida adduunka oo dhanba faraha ka qaaday inay aniga ila darsaan oy magan galaanna wanaag biday aaminiin wey haddii kale la'iin bama noqon hadad taabataan ayb uma amara wuxuu faray in lagu celiy hadaaidku waxaa idinka qaadno o dhan u celiya l celis wey baaariadii way qaateen w saga loo keen kulligu ku celiy farudad calayhima waxaa lagu naqay hadaayaahuma hadiyadoodu baa lagu celiyey wa rajacaa waxay laabteen maqbuuxan iyagoo laga jabiyey kaarkiiba laga jabiyey ila mogta niman waay ahay hawsha saxan tahay wixoo dhan baa laga qasay maqbuuxan iyagoo la xumeeye wey qubxi baa ku dhacay duf baa ku baxday maxaa yeele waxay rabeen oo dhan buu suurageli waa qasida qasida dheer uu sheekhu sheegay way sugan tahay cinda ahli siyar watawaariikh asaani dowrna way leedahay ayib bacduha fi lmusnad wabacduha fi siyar ayib marka xasana xasana bimajmuuciha qayb iyadu bixadi daatiha suganna waaba jirtaaba qadiyadda markaa saasay ku gabagabowday say u joogeen aamin u ahaayeen waa kii mar ay fidno bilaabatay oo lagu kacay ninkii ahaa najaashi oo hawra musallaxa mucaarida ayaa ku kacday tiina waa ka alla jabiyey subxaana wa tacaala muslimiintuna ay ku farxeen kadibna wuu soo nabiga fariin diray oo yidhi ii soo celi muslimiinta kula joogta ayib dhambaal kii u diray camr mdiyatu damri loo dhiibay garanaysaan ayib halkaas hawsha ku dambeysay qadiyadaasi marka hijradii bay ahayd awaailkii islaamka qaabka wuxuu socday bu inuu khulaasay sheekhu uma aslama xamzatu xamza islaamay camuu nabiga adeerkii ahaa iyo wa jamaacatun kaiiruun iyo koox muslimiinoo fara badan xamziyi cumar baa isku xigay xamza islaamay sababka xamzana ahlu siyar wa tawaariikh waxay sheegaan aaaar badanna ay ku timid calaa dacfin fiiha in adoon uu lahaa cabdullahi bnu judcaan oo maalin nabiga ag joogta oo nabigu safa buurta safa uu taagan yahay ayaa abujahal baa soo maray markaasuu nabiga caayay oo higaadiyey oo ku xadgudbay oo jaaifey nabigu waa iskaga aamusay addoontii baa maqlaysa welibu u gacanqaaday rasulku u gacanqaaday nabigu ar ma qaad ka qaad addoontii baa maqlaysay xamza eh, oo nin markaa dhallinyaro ah quraysh ninka ugu qiimo badan ee dhallinyarada ragga soo kacay loogu jecel yahay ugu geesisan laga dambeeyo ah oo iska ugaarsado saxaaraha intuu faras kiciyo maantuna biciidka iyo garnugta cayshada oon hawshaaba ku jirin tolkiina ku diin ah ayaa amin duhro qorax kulushahaybay yuu yimi soo hargalay markaasay tiri wiilkaad eerka u ahayd maanta waxa ku dhacaydaad ogaan lahayd xamsow meelaha ma orordeen bay ku tiri addoontii baa warranta oo maxaa jira buud abujahal baa maanta asagoo iska cibaadaysan oo safa iska taagan la aflagaadeeyey oo jaaifeeyey oo caayey oon waxba aan u dhaafin oo lafa gaadhay oo wasiirtiisi horeba higaadiyey kadibna dhan kalaasay bay tiri xamse shale bay ka noqotay markaas amiir ugu dambeysay buu soo labistay wuxuu yihi saacaddan laga bilaabo diinta walaalkay ila walaal bay agga naas agga nugmada walaalay ka ahaayeen adeerna waa u ah agga nasabka diinta walaalkaybaabaan ku jiraaba saacadda laga bila adiguna mahanto ka noqo abujahal hadda xaggee jira tacbad u jiraabay tiri wuu soo aaday saab soo qaatay oo faras iska dhigay buu soo lugay abujahaloo fadhiya kacbadoo agteeda fadhiya yuusafti bidix bidix ugu dhuftay dirjirkeeda barta madaxa ah dhiig baa gantamay reer bani musin kala baxay noqotay kala qabta abujahal waa khaain siyaasadoodan wuxuu ihi daaya hawsha wiilio adeer u ahay oy uga khaldameen wey hala dejiye ilaa hawshu hadday noqoto reer beni haashim iyo reer beni cabdimunaaf iyo banumunalib badan oo gaalo ah jira oo aad u badan weliba hawshu hadday sii socoto qabiil bay tegi qoyskanna qoys udhigmo ma jiraan mxuu ahaaye reer benu haashim iyo mxuu ahaaye qoys saddexdan qoys israacay walaalaha bani cadamshams iyo mxuu ahaaye banumunalib iyo haashimiinta hadday israacaan bas lagu kala baxaayo meeshaan ayib ma raba hawsha iyada qoys keliya lala looltama reer bani maqsuum qoyskan haashimiyiinta iyo imadeertood qoyska la looltama ee garab taagan waxaa weeye reer bani maqsuum asagu ka dhashay marka ma raba in labada qoys ishardiyaan ma doonayo xuma xaaladdu ay noqoto xaalad diineed qoraysh oo calaa diinihaa oo maca bani haashim wixii gaala iyo kulligood iyo maxamed oo saabi oo gooni ah inuu gooni u saaru raba waa siyaasi wuu fadhiisay ragga dhalinyarada u maya maanaad hadda ii helinaysa maya maxamed ad u gacan qaadaysan joojiya hawsha iyada markaasuu yidhi intaad waxaaso iska dayso ana calىa diini muxamadi haddaad nin ragata ii soo celi ii jawaaba cal hadal caun ku celi fain kunta rajula farudda calaya bu kelimada aan ku wari jawaab ka bixi buu ka aamusay jawaab kama bixin kare nebigu buu raaday buu u tegey ayib markaas saxaabada ku farxeen oo la takbiirsaday ayib saddex beri kadibna cumar baa soo islaamay oo isku xigsadeen alaaa ayaam usbuuc baa udhexeeyey xamse islaamkiisi nasri buu noqday ayib islaamkii cumar baa ka sii daray waa kii yidhi ibn mascuud maa zilna acizata mundu aslama cumar khaaab buui laga bilaabo maalinkuu cumar islaamay inaan caysannahay oo nala taaban jiri maanan ka zuulin bui cumar kaana ashad annaasi cala muslimiina markuu gaalka ah waa naga soo maray leyla bint abi xatmata iyo ninkii qabay caamin rabiica saxaabiga ahaa inay yidhaahdeen weligii islaami maayo xataa yuslima eh, ximaaru alkhaaab dameerka duqa khaaaba uu leeyahay ilaa u islaami maayo nin dhib badan ummadda baabi'iya ayuu ahaa ku adag fii diinihii gaalnimadii muslimiinta ibir ka dhigay maalmahay saxaabadu hijroon hayeen waa kii xoogu yar dabcay qur-aan badanay marka akhrin hayeen in iyo walaashii akhrin hayeen ayaa xogow taiiriyey kadibna ducadii nabi maxamed ba haleeshay allaahuma eh, eh, hadi axab arajuleyn ah, eh, ilayka ilaahw diintan ku hanuumi labada ninkaad ugu jecesha cumr khaaab iyo mxuu aha camnu hishaam oo abujahala xadiid khaasana allaahuma ahdi ah, mxuu ahaay baxabi arajuleyni ilayka cumr khaaab allahuma hdi il islaam ibn cumar bn khaaab khaasatan waa riwaayo kale nabig waa u duceeyey ducadiibaa asiibtay wuu islaamay markuu islaamay wuxuu bilaabay cumar hawshiisood garanaysa hawshii bananka iska taalla wuxuu yidhi wuxuu weydi cabdullahi baa ka warramay wuxuu yidhi eh, quraysh ninka ogu adag ee diinta islaamka ogu neceb ee ogu dhib badan waa kuma markaasa li waa jira gurigiis gurigiis soo aaday gurigiisiibuu soo aaday gow gow gow abujahal fur marxaban bibni ukhti soo dhowo soo dhowaan mahaye kuu sheegayaa anii qad aslamtu wa aamantu biاllaah wa dakhaltu fii diini muxamed la soco hawsha gaal ahaana wuxuu ahaa nin adag buu badan buu noqday markaasuu albaabka wejiga iga dhuftay buui qubxan laka idhaaf buu inkaara kugu dhacday manada ila soo aada balaayad abujahl farma alaagsu hoosta ka xidhay waa cararhaya cumar wuu yaqaana waa la baxay cumar uu iska soo noqday kacbaduu yimid wuu iska tukaday way u ahaan weyday si fiican weli gaal inuusa uga xanaajinin ba ogaaday haddana wuxuu yihi horta eh, qoraysh ninka u war badan ee eh, haddii fayl loo dhiiba caa o dhan la wareega waa kuma nin ladaha jamiil oo reer bani jubax ahaa baa loo sheegay asagii bu loogu yeedho asagii buxuu mala socota war ma haysan maya goormaan islaamay xalay baaban islaamyba aslamtu lilahi rabi اlcaalamiin waa waray waa waray makoo dhan buu dhex qaaday jamiica manfi makoo dhan buu warka wuxuu u gaarsiiyey daqiiqado ila waa la xolay kadib inta kuma kaaftoomin kacbadu kusoo noqday markaasuu sag ku adima waa islaam baahan saacada laga bilaabo caryahal oo lagu kala baxay labadaa nin markay islaameen ilaahay nasar iyo gargaar ayuu siiyey daaru arqam min arqam baa laga soo baxay banaankaa la yimid waa la nafisay ayib qadiyadaasu sheekhu khulaasaynaya hadda qadiyadii wixii ka dambeeyey uma aslama wayna sugan yihin qadaayaadkaas khaasatan qadiyada cumar iyadu asaaniid badan ba waa suganta haabita weye xamzana waa shay mashhuura cinda ahli siyar qadiyadda xamze inuu islaamay muran waxaynu ka hadlaynaa inuu islaamay anafatan libni akhiihi u islaamay anafada ayada ah yani riwaayad badan baa ku yimid laakiin sanad munfarid oo sugan ma jiro uma aslama xamzatu camuhu wa jamaacaة kaiiruun wa fasha islaam islaamkii baa baahay ku baahay mxuu ahay fii maka falamaa ra'at qurayshun quraysh markay aragtay amra rasuuli lahi rasuulka ilaahi taladiisii oo yaclu kor noqonay nabi maxamed oo un sii bulaalahay oo ummaddii sii badanayso oo maalin kastaba nin casiiz agtooda ka ahaa oo awood u islaamhay sii kordhahayaan ajmacuu waxay isku calىa an yatacaaqaduu inay u heshiiyaan oy mxuu ahay kajeel noqdaan calىa bani haashim wa bani muطalib wa bani cabdimunaaf saddexdaa qoys inay kajeel noqdaan iyagu israacintooda kale quraysh nimankana la gooyo oo maxay tahay xilfigii muqaaacadii sanadkii toddobaad ba muqaaca lagu bilaabay saxaabada ood garanaysa muqaaca balaaye ah alxarb aliqtisaadiy waa dagaal cunaqabatayn dhaqaalo ba-an baa lagu qabtay muslimiintii islaame iyo xataa qabaa'ilkii aan islaamin ficiladu iyo qabiilku iyo qoysahaanta u difaacayay saxaabada nabigu kii ka sheekeeyey layi nabi allow berito xaggee degaysaa markii maka uu soo galay gurigaadii baa degi ayib markaasuu maya waxba eh, caqiil wax guri noogama tegin haye waay carafaynu ka baxnay berita xaggeed ku furan calaa khayfi bani kinaana xayثu taqaasamad qurayshun cala اlkufr nabig waa ka sheekeeyey meesha ay carabi ku kulmeen ee ay ku wada hadleen ee lagu heshiiyey ee heshiiska baas lagu galay ee saxaabada lagu goynayo iyo inta iyaga difaacayba lagu baabina wuxuu ku tilmaamay ataqaasum calى اkufr gaalnima isku dhaarsadeen gaalnimada waa maxay waa in muslimiinta la dhibo la gooyo aan loo guurinin waxba aan laga gadanin raashin aan loo geynin alxarb اliqtisaadiya almaqiita wuxuu ku tilmaamay xayu taqaasamat ay taxaalafat waaqsama biاllah calى اlkufri baan tawxiid iyo islaamnima ku bedelayna waa adilada kutusaysa almuxaalafatu did اlmuslimiin wاlmujaahidiin anaha taqaasum calى اkufri in waaaguut iska ilaali hawsha ayada haddaad ay koox iyo ummad iyo dowlado isku raacaan dhibaataynta muslimiinta ninka ka qayb qaatee ku raacana waa miman taqaasama calى اlkufri wاlcinaadi mxuu ahaay fii diin اllah hawshaasi khatar wey calى an laa yatacaaqaduu calى bani haashim bani haashim wa bani muطalib bani cabdinaaf wa an laa yubaayicuuhum inaysan waxba ka iibinin walaa yunaakixuhum aysan u guurinin walaa yukalimuhum aysan la hadlin walaa yujaalisuhum aysan la fadhiisanin xataa yusalimuu ilayhim rasuul اllah hal wiil baa la raadinaya ilaa aad rasuulka soo dhiibtaan laydin guurin mahayo hadal ma jiro laydinla fadhiisan mahayo waxba laydinka iibin mahayo caqdina dhex mari mahayo wa katabuu bidaalika arrinkaa waxay ku qoreen saxiifatan dhambaal waraaq bay qoreen document heshiis saddex moori bayna ku dhufteen saddex timbar ama shaam istaan bay saareen wa callaquuha waxay ka lalaadsheen fii saqfi اlkacba kacbaday ku xidheen sanqaafkeeda dulmigii kufri kacbada lageynhaya yuqaalu waxaa la sheegaa katabaha waraaqda waxaa qoray mansuur ibnu cikrima ibni caamir ibni haashim alcabdari baa qoray baa la yahdaa wa yuqaal waxaa kaloo la sheegaa النضر بن xاrث baa qoray والصحيiح أنhu bيd buyd بن cاamir بن هiشhاaم fadaca عalيه waxaa waraaqda qoray magaciisaaba liita marka horebe bakiid ibnu caamir ayaa waraaqda qoray ibnu haashim nabigaa habaaray marka fadacaa calayhi rasul sal slam fashallad yaduhu gacantiibaa qallasho ingegtay gacantuu ku qoray baa nabiga habaaray markaas ingegtay ninka hore mansuur inuu qoray waraaqda ayaa loo badan yahay saxiibada ayadaa fanxaaza banu haashim banu haashim baa isbiirsaday iyo banumualib muminhum wa kaafiruhum baa isku isbiirsaday reer banu haashim gaalkooda islaamkoodii reer banumualib gaalkooda islaamkoodii ayaa ay israacay oo isku raacay hawshaa nabiga ka dhankaa inaysan yeelin oy nabiga difaacaan oy ku hagoogtaan oy ku nafbaxaan intay nool yihiinna nabiga aan la ag marin bay isku raaceen ilaa abaalahab isagoo shaydaan buu ahaa laciin eh isagu waa diiday muxuu raacay quraysh buu raacay waa adeerkii quraysh ba soo ku biiray fainahu daahara qurayshan quraysh buu taageeray calaa rasuulilah sal slm buu ka taageeray wa bani haashim wa bani mualib buu u raacay labadii qoys uu ka dhashay iyo wiilku adeerku ah wuxuu oga hiliyey quraysh buu u hiliyey wuxuuna ka heliyey tolkiibuu ka heliyey wa xubisa rasuul lah rasuulka ilaahay baa la xabaasay waman macahu fi shicbi shicbi abi aalibin leylata hilaal maxaram kowdii sanadkii toddobaad bay ahayd kowdii sanadkii toddobaad baa nebi maxamed iyo saxaabadii rumeeyey iyo reer binu haashim reemad inti la gooyey baa lagu kuusay shicbi abi aalib baa lagu kuusay ayb meeshaasuu ku cawalgalay ibn cabaas oo ku dhashay nabigoo muxaasara iyo turkiya muxaasarana fi shicbi bani aalib buu ku dhashay ayb halkaasuu xilligii laga soo baxayey xisaarka saxiifadii la buriyey buu soo baxay isagoo saddex jir ayaa la hijrooday toban sano nabiga md isagoo saddex toban san nabig dhintay saddex toban sano jire ibn cabaas calى tacqiiq markuu nabigu dhimanay sal slam wuxubisa rasul rasulka ilahi baa lagu xanibay oo lagu xabiso lagu xirxidhay waman macahu fi shicbi goshii shicbi abi aalibin leylata hilaali اmaram muxaram habeenkii dhalatay muxaram waa bishiisa ka u taqaana sanadka kowgiisa wey ayib sanata sabci min albictha sanadkii toddobaad ee nabiga bictidiisa ah ayaa hawsha ay bilaabatay wa culliqat اsaxiifa waraaqdii waxaa lagu xidhay fii jawfi اlkacba wa bacd riwaayaat marka waxaynu soo faray saqabka lagu xidhay ayib isma diideyso waal markaa de halkaa kor laga soo lalaasho haddee jawf lkacbana waa ku jirtaa saqabkana ku xidhan tahay ayib nafs shay wabaqow waxay baaqi noqdeen saxaabada iyo reer banu haashim iyo banualib maxbuusiina maxsuuriin waa xabisiin ma dhaqaaqi karaan lannu carabta kale weeraraysa looma ogola inay guuraan ma dhaqaaqi karaan meelo goshaasa lagu geedaamay biyo looma ogolo baad looma ogolo laga ganacsan maayo waxba la siin maayo loo guurin maayo hadal ma jiro waa ciqaab aan wax la mida la arag wey mudayaqan calayhim jidda ayagoo aad iyo aad loogu adkay hawsha iyadaa aad baa loogu adkeeyey ninkii ballankaa ka baxa ama buri heshiiskaas waa la ciaabaya waa la yakaynhaya carabta kale yaa ganaaxaysaba quraysh cahdiga ay gashay ninkii jabiya ee in yar la ogaado inuu biyo u qariyey ama baad u qarshay ama xun ka iibiyey asaga malgii baa galay maqtuucan canhum iyagoo laga gooye almiiratu raashinki iyo walmaadatu taakuladiiba almiiradu waa acaamka wanamiiru ahlana waa taqaanana ayb naxwa alaaa sin saddex sano iyo xisaarka ku jiray saddex sano oo xidhiir ah xataa balaqahum اljahdu ilaa dhib uu gaadhay meesha u dambeysay waa baabiceen caruurtoodii ayaa dhawaqoodii banaanka laga maqli jiray caruurta sidii bahalku dhawaaqahaya waay naas waay caana ma jiro oo ma jiro raashin ma jiro wa sumica waxaa la maqlay aswaatu sibyaanihim caruurtoodii oohintoodiibaa bil bukaai ay ku dhawaaqahayeen min waraai shicbi gosha gadaasheeda ilmihii dhawaqa uu ka dhawaaqay gosha gudaheeda ayaa afkeeda hor iyo qowga hore laga maqlahaya ilmihii waa dhawaaqahay nafti ba hayso waa dhammaaday dad badan baa leeday wa hunaaka meesha ayadaa camila abu aalibin qasidathu laamiyata almashhuura awaluha qasida dheeroo ilaa toddobaatan beyt ah oo lagu tiriy min alqasaa'id alraa'ica xagga jazaaladeeda iyo macnahay ka hadlayso iyo iyo mxuu aha marna waa istirxaam oo carab buu la hadlay oo qoraysh buu la hadlay marna waa goodi oo wuxuu leeyahay maxamed intaan dhiiggaygu tifqahayo lasoo gaari mahayo buu leeyahay inta anugu aan noolahay ama nin reer bani haashim nool yahay ama muطalib taaban maysaan saan baanu ku dhammaan marna wuxuu la hadlay carabti kale ee quraysh la safatay gabay aad u dheero qiimo badan wey yuu tiriya abu aalib naad gabyu ahaa gabayada uu ku leeyahay fi uu ku aad bay u badan yihiin waxaa ka bilaabay bilow ma aha waa bartamaha wey beytkaani haddii usan gabagabadaba ahaynba jaza allaahu cana cabda shamsi wanawfala cuquubata sharin caajilin hayra aajili laamiyo dheer way aad u qiimo badan wey jada allahu allah abaalmaryo cana anaga agga iyaga cabda shamsin reer bani cabdishamsin waa ilma deertood oo la sirta qurayshade iyo wa nawfalan nawfaliyiintii cuquubata sharin allah naga abaalmarya bu ciqaab sharkeed allah kusii daayo waana dhibeen oo waa ximkii bay gooyeen oo carab bay noo raaceene ayagoo ilaahay caqaaba buui caajina si degdega hayr ajinaan waliba daahayna bu cadaab degdega alla adunka ugu keena waa loogu keena soo maaha nabi maxamed ba alla ku cadaabi qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور qوم مؤمiنiiن ويذhب غyد qلوبهم وتبل على maن يشhاء والله عليم حكيم dyada dyad marka aad adg bay ahayd ayb maxaa la rabaa nabiga soo dhiiba nabiga soo dhiiba maxaa afghanistan ilaa yowmin hada gu baabinaya soomi soo dhiiba sheekh hadduu shahiiday oo tii alla ku timid maxaa aminka loo baabinaya sheeke barley wey ayb kul cadaawaati qad turja mawadatuha ilaa cadaawatu man cadaka fi diini nin walbo isku dhacdaan ama wa dhex maro inaad heshitaan waa laga yaaba oo dhexdiina xal la dhigo ninkii laakiin aad diin isku nacdeen diin aad ku kala tagteen weliga heshiin maysaan waxa o dhan waa musaanaco mujaamalo wey kul cadaawaati qad turja mawadatuha ilaa cadaawatu man cadaka fi diin abada inuu soo islaamo oo asagu kufriga ka soo baxo oo u islaamo unbaad ku heshiin kartaan casa allah an yajcala baynakum wabayna aladiina caadaytum minhum mawadatan ayib almawadda markaas waxay dhacaysaa in diinha islaam lagu kulma hadow oo asagu gaalnima ka soo baxo ilaa uu ruuxa islaamo marnabaadunbaa iswaali mooye ninkaas kula heshiin maayo wa kaanat qurayshun fii daalika arinka saxiifadda la qoray ee muqaaacada ah in la baabi'iyo waa gunnimo waxaad u fiirsaa yani ninku markuu kula coloobo laa yarqubuuna fiikum ila walaa dima ilaahayga abuuray baa cabiray caruurtii haweenkii waayeelkii odaygii booska ahaa calaankii curyaankii kii la kala qaadi maayo caruurtu ha dhammaato oo haweenku ha dhammaadeen oo duqaydu ha dhammaadeen oo waayeelku ha dhammaado dal lagama laha ilaa ninkaa aad soo dhiibta waad go-aysaa raxmad ma jirto maraykanku ninkuu rabo kuduusbu ku dhufan wixii dhammaan hadha sultaalama ah waa dhaqankaa lagu yaqaano ninkaan rabnaa soomaaliya ha la baabi'iyo shaydaan murtad ayago ay soo dhadhoobteen baa loo baabin reer muqdisho dhan dhan lagama laha bn baa loo qaybin suuqa ku shub oo bakaara ku shub oo waxaad ka ridaa meeshaa doonto hawl noo taalla ma ah diyaarad baa kici jin iyo balaayo waadan garanaynin manaadiq afghanistaan bakistaan bay mari dadko dhan bay baabi'in hal wadaad baa la raadinaya ama wadaad mujaahida qori la raadinaya eber hawl taalla maaha wixii dhibana haweena ama caruura ama dhallaana ama waayeela ah abadan gaalku naxariis ma abadan meesha nabigu uu leeyahay markaad baxdaan ragga waaweyneed ishaystaan mooyeen haweenka iyo caruurta iyo waayeelka iyo indhoolaha iyo qawsaarka sawaakhiga xoolaha raaceen reerka ka tirsanayn iyo midka suufiga ee buulka isku xidhay farha ka qaada raggaa soolamahee birta la soo taagan raggaa iska dhiciya waran baa waran kaa difaace haweenka iyo carruurtan la taaban birmageyda wey odaga waayeelka calaanka waxba aan garanayne faraha ka qaada birmageyda la yihahdaa ninka inlayaalken ka tirsanayn muxuu ahay aan shuqul kulahayn yaan lagu dayn hawsha ayadaa hadduusan asagu la soo safanin casiifka qowsaarka xoolaha u raacay ka xidha la qaata daaya midka asagu raahibka iska dhigay suufiga buurka intuu kale isku soo xidhay an hawshooda ku jirin faraha ka qaada yaa nabel iska dhe raggaas cadcaday ciidankii casaakirta raggaa isoo disgeliya gaal soo maa rabaa ma jirto hawl ku taalla ma waa la baabi'inhaya maxay dhahdeen murtadiinta soomaliya qaybo ka mid a waxaa li maxaa ku laynaysaan kuwii reer koonfureed shacabkan masaakiinta dhooban maxaad beenka ugu qaybinaysaa waxay dhaheen shabaabku waa dhiqle dhiqle meeshuu gale waa lagu guba bay dheheen aan gubaynaa aan bilbilaynaa nafto iyo sun baan ku bilbilayna hadha isla dhammaaday kulligood soo waxaan garateen ma ayib marka waa dhaqan gaalaa dhaqanka lagu yaqaanaa naxariiskale ma jirto ama maxamed dhiiba ama daari dawaadle anaysaan bay idhahdeen wa kaanad marka rag dhibsanaya hawsha ayadaa jirtay oo le niman yo raggan si kale aan u cadaadina maxamed laakiin niman qaraaba oo ilmaadeero oo walaalo oo ahal ah in un gaajo loo baabi'iyo oon ay u dhammaadaan si intii god lagu xidho iyo buur lagu xidho waxaa suuragal ma inaga daaye rag baa diidanaa laakiin tolkaa iyo mxuu ah kabta dhex lagaga jira lama khilaafi karo tolkaa iyo kabtaaba dhexda lagaga jiraabay dheh marka abada wa qurayshun fii dalika bayna raadin biاsaxiifati wاlmuqaaطaca wa kaarihin laha fasaca iyo nin kohanaya fasaca fii naqdi aلصaxiifa waraaqdii burinteeda waxaa u dhaqaaqay man kaana kaarihan laha fi اlasl ragga horaanba diidanaa oo cadiyin muطcim ka mid ahaa oo rag reer bani haashim ay ka mid ahaayeen ayib oo marka horeba ku biiray qurayshna ay ka haraana diiday oo rag reer bani mualiba ay ka mid ahaayeen rag baa jira reer cabdishams u badan ba ayaguna jiray oo diidanaa ayaguna laakiin tolka iska dhaxraacay wa kaana alqaa'imu bidalika arrinkan ruuxuu istaagay wuxuu ahaa hishaama bna camrin ibn اxaariث ibn xabiib nasr ibn maalik mashaa fii dalika ila mucim bu u tagay ninkaas hawsha curiyey war waxaa suuragal maabu dulinimo wey tani ma aha bu dadnimo in dadkaan ay gaajo u dhammaan iyo oon sida halka lagu celinayo suuragal maa bu taariikh iyo magac xuna adduunka noo geli ma waxaan suuragal maa reeadee bani haashim reer banayib nabiguna waa dhaqaaqi waaye sumuud kii dhima waa la xabaali loo dhaqaaqi maayo abadan abu daalibna gabaygu soo daldalhaya ninuu gubaabiyo qabiil uu caayo oo muxuua ah kala tuuro ayagabuu kala qaybinaya muqaadaca waay ka faaide waxaa ka timid alikhtilaaf bayna quraysh haziima asumuud wasabru bacdu waxaa yimaada nasr ruux hadduu adkaystoo gegersado nasr yaqiin baa ka dambayso way adkaysteen kadibna ilahay wuxuu ugu jawaabay inay kala jabeen quraysh ay kala shakiyaan oo dib dambe aysa isku xumaadaanba mashaa wuxuu u socday fii daalika arrinka ilmudcim bni cadiy buu u tego nin qiimo badan ah khayaar ah iyo waa jamaaca min quraysh buu u tegey oo i hawshaani ila qaada oo iila taga carab iyo quraysh qadyadan aan burino faajaabuhu ila waa ka yeela waay dhn runtaa waan kugu raacnay haddii keliga aata way ku dilaayaan mogta inu rag helo ayb uma alaca allaahu rasuula ilaahi wuxuu tusay rasuulkiisi u sheegay calaa amri saxiifatihim waraaqdii ay qoreen ee balaayada ku qoreen ee kacbada ka soo laalaabseen meeshay ku dambeysay baa rabbi u sheegay rasuulkiisa wa annahu ilaahay subxaanahu wa tacaala arsala calayha cala asaxiifati alarda aboor buu kusii daayay ardadu waa aboorka balka aboorkay cunsa ma taqaanaan gogashii iyo geedaha cune dudumaha dhista dudumooyinka dhista fa akala waxay cuntay aboorku wuxuu cunay jamiica maa fiiha waraaqda wixii ku qoraa oo dhan bay yay cuntay oo min jawrin dulmi ah iyo wa qaiicatin qaraabogoysnimo ah iyo wa dulmin shirki iyo kufri ah wixii gaalnimo ay ku qorayd iyo diin la-aan o dhan bay kus bisimka ilahay bay ka tagtay bismika allahuma ay wax ku qori jireen carab bismi illaahi araxmaan raxiim ma yaqaanaan lakin waxay yaqaanaan bismika allaahumma bisimka ilaahay iyo wixii xamdi ah ilaahay uu lahaa basay iyo awoorka daayey awoorkaa war lasoo diray wey inta kalena waa rugo waa cunay ayib qadiyadda abuurku inuu hawshaa cunay sanad sugan ma laha laakiin waa mashhuur cinda ahli siyari wa tawaariikh ilaa dikr اllahi caza wajal dikriga ilaahay mooye inta kale aboorkii baa yaa cunay faakbara bidalika cama adeerkiibuu u sheegay abu aalib buu nabigu yihi abu aalibow quraysh waraaqda meesha ugu xidhan waa u dhammaatayba waa laga saxarsaday aboor baa alla ku sii daayey waraaqo dhan waa la rugo waa la cunay intii dikriga ilaahay buu aboor ka tegey abu aalib wuxuu rumaynaya waa ogyahay asagu nabigu inuu saadiq yahay fii ma yadkur wayaddaci waa ogyahay laa yashuku طarfata cayn hawshaa waa waa og yahay weliba ilaahay maxaba qalbiya abiiciya ilahay u geliyay qalbigiisa abu aalib baa soo tagay makuu yimid wuxuu hi qurayshay haddaan garana ka warramo haye wiilkay wuxuu ii sheegay buu waraa aad qorteen in la cunay oo aboor uu ka faraxashay oo eber uu ka dhigay dikriga ilaahay mooye wixii kan o dhan la baabi'iyey hawshaa uu wiilkaygu sheegay hadday been noqoto waa idiin dhiibi waad ku soo wareejin asaga dhan baa idin kusoo wareejin haddayse run noqoto dulmiga iyo qadacada naga daynaysaa iyo idabdarada wadaan iyo baaba-an waxay dha qad ansafta ya abaa aalib garsoor baa ku hashay waa la orday baashi qararla baa kala daadatayba aboor baa ka saxarsadayba fasdaada kufran magaal baa toobad keenahay abada hadda maxay lahaayeen gar midda u wanaagsaneed baad nagu xukuntay wiilka waa idiin dhiibi hadduu warkaa uu rumoobi waayo hadduu rumoobana hawshii waan ka noqonaynaa waa la ballamay ballan fulin mahaya hade laa yarqubuuna fiikum ila walaa dima ballan ma laha faabara bidalika camahu fakharaja ilaa qurayshin buu aaday abu aalib faahbarahum wuxuu u sheegay ana bna akhiihi waa alkii wiilkiisoo muxamada salawaatu rabbi wasalaamu calayh qad qaala inuu kada wakada inuu sheegay hawsha ay ku dambeysay waraaqdii fain kaana kaadiban hadduu maxamed been sheegaya fii ma can saxiifa khallaynaa baynakuma bayn waa idin dhiibaynaaba waa idinka leexayna ama dila ama daay idinka idin wain kaana saadiqa hadduu run sheegahayana rajactum can qatiicatina wa dulmina wuu huba hawsha iyada asagu mahmaa kala duruuf maxamed dhiibi mahaye asagu hawsha wuu hubaa abu aalib wuu ku kalsoon yahay rajactum waxaad ka laabanaysaan can qatiicatina goyntaan la goyseen iyo wadulmina gardarada nagu samayseen qaaluu waxay dhaheen qad ansafta waad garsoorta dhexdhexaad baa tahay faanzaluu saxiifatay soo dejiyeen falamaa ra'w almra markay arinka arkeen kamaa akhbara bihi rasuul اlah suu nabigu u sheegay inay tahay isdaaduu kufran ilaa kufrihim gaalnimadii hore bay gaalnimo ku darsadeen ayb wax iska bedela warkoodana ma laha wa kharaja rasuul اlah rasuulki ilaahay baa baxay waman macahu ciddii la socotay min ashicbi goshi bay ka soo baxeen wadaadihii in la buriyo ballankaas oo saxiifada la baabi'iyo lagana noqo dulmiga loo geysta labada qoys iyo saxaabada ayaa guulaystay oo hawshiibaa socotay oo lasku khilaafay ayb burbur baa ka dhacay waa lagu kala tegey reer marka bn hashimi banualib iyo nabigu saasay oga soo baxeen shicbigii iyo baashi oo aboor ka farxashayba intaasoo shayba isbiirsaday qaala bnu cabdilbar wuxuu yihi bacda casharati acwaami min mabcaث goormay ka soo baxeen toban sano kadib bay ka soo baxeen sanadki toddobaad baa la galay gosha saddex sanana waa ku jireen sanadki tobnaad bilowgiisay soo baxeen saddex sanay laqeenoo xisaar iyo muqaaطaca iqtisaadiya xarb iqtisaadiya wamaata abu aalib baa dhintay bacda dalika bisittati ashhur markii muqaaacadii ay baaba'doo la jebiyey oy maka ku laabteen oy dhaqdhaqaaq bilaabeen iyo dacwadoodii abu aalib waa geeriyo wa khadiijatu bacdahu alaaa ayaam saddex beri bay khadiijana ka dambeysay caam xud nabigu waaa iskugu xiga hawl culus waqiila ayra daali waqiila hayru daalikana waa la yidhi oo lix beri bay ka dambeysay iyo shan beri bay ka dambeysay bil bay ka dambeysay iyo saddex bilood bay ka dambeysay iyo adaa gaadhsiiye laakiin waxaa loo badan yahay khilaal usbuucayn inuu wuxuu ahaa abu aalib iyo khadiijaba isku xigeen geeridoodu marka nabigu waxaa iskugu xiga hawl culus almuqaaaca aliqtisaadiya alati istamarat alaaa acwaam saddex sanoo xidhiidh ah oo muqaaطaca ah oo baaba ah saaduu nabigu u nafisay ee banaanka usoo baxeen ee nuurkii ifka arkeen odaygii difaacahaya qurayshii carab o dhan bay uga samirtay yaa madaxa laabay weliba bitowba la-aan iyo kufr iyo gaalnimo nabigu uu ku bixi ay juhd culum waxay leeyihiin nebi maxamed intuu juhdu ku bixiy abutaalib inuu islaamo axadu ku bixiy lama arko wuxuu awood lahaa nabigu iskugu geeya an yuslima abu aalib laakiin allah iska leh qolyaha marka casraaniyiinta iyo ictisaamka hadda ganta iyo jadiidiyada iyo islaaxi wa kudha nabi maxamed faashil bu ahkade wuu fashilmay leanna wuxuu guulaysan waayey hee in adeerkii oo axad aadamo oga abaal uusan jirin oo ku hagoogtay oo naf iyo maal u huray oo qabaa'il asaga dartii u dagaalgeliyey golla u galay yuu mabdi iska dhaadhicin waayey faashil bu ahaa hadii hada kufru bilahi alcaiim gaalnimo wey hadda ma noqdaa sidaas soo maah nabi maxamed sal slm carabi iyo quraysh iyo asaguba wuu og yahay abu aalib abalku galay ilaa uu ku yidhi cabaas markuu islaamay kadib adeerow adeerka abu aalib buu i wuxuu kuu qabtood og tahay kaana yaqdabu laka wayaxuuطuka wayamnacuka min almuctadiin wa min kuli shay fahal nafacta bihi bishayin buu maxaa u qabata adugu abu aalib wakti buu kugu bixiyey difaac dal dhiig iyo naf buu ku huray waadna og tahay meeshuu kugu istaagay hadduusan asaga ahaynna dhibka wax kalaa iman lahaa ee adeerow maxaa adeerka u qabatay buu i adeerkii waan anfacay buu i waanu ergeeye waanu ergeeye ilahay baa ergeda iga aqbalay midaan ogeyn buu ku yidhi inuu yahay ahlunaarka ninka u cadaab yar haddaan anugu aanan ahaan lahaynna lakaana fi daraki اlasfali min الnaar huwa fii daxdaaxin min الnaar laba dhimbilooda naara cidbaha loo saaray tagli biha dimaaguhu asagoo sidaa yahay waa akhafu ahli naari cadaaban ahwanu ahli naari cadaaban waxaasoo dhan waa bishafaacati iyo takhsiis khaas a ah weeyo oon adiladii hore ee caamkahayd ka hor imanaynin ee tilmaamaysa gaalku inuusan shafaaco lahayn famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin ayib fahiya naa'ilatu man maata min ummati laa yushriku biاllaahi shaya shafaacada caamka ee takhaaska aba ee loo diida mushrikiinta abu aalib kuma jiro ixtiraam iyo takriim linabiyi khaas ah juhuudda u bixiyan laga abaalmarinayo marka nabigu waa ogaa juhdi kastoo ku bixiyo maalinka nabiga la diray ilaa maalinku isagoo dul fadhiu naf baxay aabbow adeerow hal kelima qul laa ilaaha ila allah ayib intaa iigu hadal abulahab iyo abujahal iyo cabdullahi umaya shayaaiin baa dul fadhiya ayib oo yidhi maya yeelin awowga aabbaha meeshuu ku dhinta ku dhimo suu nabigu u daba taagnaa kelima iidheh qul yaa cam qul laa ilaha ila allah wuxuu ihi huwa calaa milati cabdilmualib ku dhintay wuxuu hi maxamedow haddaanan ka baqayna gabdhaha qurayshyada iyo carab inay dhahda abu taalib markuu dhimanhay intu xanuunka qabtay buu gergeriday oo wuu cabsado wuu islaamay kelimadan waan kaaga farin lahaa bu aad baad u jeceshay inaan islaamo waan kaaga farxin lahaan buu laakin waxaanan kaaga farxinaynin carab baa beri dhihi buu hi abu aalib markuu naf baxaayay ayuu hantaataqay oo marka cabsi buu la islaamay daad dhiman reerka waa la iska duwaaye ku hadli mahaya buui huwa calىa milati cabdilmualib calىa qaacidat marka bacd اmasaakiin mxuu ahay wاlmanaakiir waxaa weye nabigu uu ku fashilmay in mabda'iisii uu ka dhaadhiciyo oo dacwadiisi uu gaadhsiiyo adeerkii marka faashil bu ahaa waa warkaad wadaan way baryahan dambe in lagu gaaloobana halis wey iska ilaaliya hawsha ayada faslu ruuxa muslimkaa waxaa firan badl juhd intuu awood leeyahay uu kari karo inuu dhiibo bisidqin waikhlaas amaa timaarta iyo midho dhalinta allah iskale fa inamaa calayka albalaa wa calayna alxisaab wamaa calىa rasuulina ila albalaaqu اlmubiin tibyaan baa ku saaranaya cadayn tabartaada ah waxa ka dhalanaya himaar ah ama inta ku islaami aday kuu taalla ambiyaaba lasoo diray iyo rusul aan axadna usoo rumayn intay dhex yimaadeen bini aadam iyo bashar bay dacwo gudbiyeen markaasaan lam yuminhum axad nabilaahi nuux oo intaa dhawaaqahayay kun sano daaci aha wax ku dhow famaa aamana macahu ilaa qaliil ilaa qaliil baa le ayb ambiyana macahu rajul rajulaan laysa macahu haddu akhre imanaya marka ambiyada mafaashidin ba fii dacwatihim duruqu tadriis maysan aqoonin kayfa yadcuuna الnaas maysan aqoonin kayfiya dacw asaaliib adacw fiq dacwa ka maqna haddaad tiradaa gaalooba sacada laga bilaabo nacnacda intaad iska dayso awoodda aad leedahay bixi ilahina isku xir subxaana wa tacala laakiin war kale alla joojiyo falamaa nuqidat الصaxiifa waraaqdii marka la buriyey waafaqa mowtu abi aalibin wa mowtu khadiija iswaafaq isku baagma saxiifadii markii la buriyey oo muqaaacadii uu nabigu ka soo baxay maba sii nafisinba markiiba waxaa cadbiyey musiibo kale abu aalib oo maata cala kufr khadiija oo ahayd uma xanuuna zawja saalixa kariima tuciinuhu calى amri diinihi wa dunyaah ayadna waa geeriyootay wa baynahumaa bayna abi aalibin wa mowti khadiijata yasiir wax yar baa udhexeeyey faاshtada albalaw calى rasuuli اlah beladii baa nabiga ku daraatay isgaargaadhay min sufaa'i qowmihi jamcu safiih tolkii makastiisii iyo indhermagaradkii ayaa markaasi ku soo baxsadayba abu aalib oo difaac jiray waa dhintay khadiija meesha waa ka baxday ayib muslimiintu waa bateen marka waxaa weeye calaawadii baa iska gaadhay watajarau waa ku dhiireen al cala rasul ba ku dhireen fakaashafuuh waxay u caddeeyeen oy shaac oga qaadeen biladaa dhib la dhuuman jireenba dhib bay toos ola soo badheen almukaashafa biladaa waa in lagula badheedho wey oon lagu garamaninba nabigu markaas wuxuu raadiyey bilistinsaar faraj kale iyo makraj kale ayuu nabigu isku dayhaya sabab kale oo dhibkan ka fududeeya culayska saaran fakharaja rasuul lah ilى aa'if aaif buu u baxay haddana aaif buu u baxay bacd ahlu siyar waxay hormariyaan alkhuruuj ila aa'if markuu nabigu daa'if ka soo laabtay asagoo marka aan soo guulaysanin ayuu marka haddana waxaa ku xigay mowtu abi aalibin wa daaif waa magaalo ada u jirta hadda taqaanaan maka sideetan kilomiter ay saaran tahayba sideetan kilomiter laakiin nabigu lug buu ka aday lug mashyan bilaqdaam dihaaban wa iyaabanba si socdii soo socodba asagii adoonkiisa zayd ibnu xaarisa ayaa israacay way lugeeyeen soo luge sii lugeye todoba sideetan kilomiter dhul yar ma ah ayib waa inaad maalin dhan sii socoto kadibna maalinka dambe baa tegeysaa marka lugta caaliga maalinka dambe ku dhelman hawshu hawl yar ma ah ayib muxuu nabigu u baxay daaif u aaday rajaaan yubuuhu wayansuru isagoo raja inay soo dumaan ay soo dhoweeyaan una gargaaraan ilan quraysh hadda meel la jooga ma lah abu aalib waa geeriyooday khadiija waa baxday quraysh waxay galkay seefta kala baxday lama dhex joogi karo marka dagaan la-aan wey marka ba in makraj kale iyo xarun kale nabigu raadi isku day calىa qowmi tolka uga gargaar wayamnacuuhu ay ka difaacaan canhum minhum xaggooda wadacaahum wuxuu ugu ilى اllahi caza wajal falam yara man yu'wi walam yara naasira markuu nabigu طaa'if tegey bacda tacabin wa jahd wuxuu la kulmay ugaasida reer aaife reer haqiif saddex ninoo walaala cabdiya leyd iyo mascuud ibn camr ibn cumayr iyo xabiib ibn camr ibn cumar saddex ninoo walaala ah wey waa ugaasida ree daciif nabigu dhaqan wuxuu u lahaa markuu qowm iyo tol u tago oo dac u bandhigayo ugaasidu ka bilaab jiray magac dadka leh lanno dadka magacaale ee mxuu aha ugaasyada ama isimada ama salaadiinta ah hadday diinkaadii qaataan iyo dacwadaadii tolku waa raacahay aani ayagu gelaysa waxaaba laga yaaba inay kugu diraanba tolki iyo qabaailka ay ku baabiiyaanba waxba ha garab marinba ayaga ka bilow mabda u bandhig ninka ugaaskaa ah ama suldaanka ama garaadka ah nabi markuu dacwo u bandhiga hadduu aqbala wuu iskaga tegi jiray lamama wareegi jirin ninka muxuu ahay laga gala magaaladaas ama laga gala qabiilka ah, ayuu mashruuca uu wado iyo mabdigiisa u bandhigahaya waa u sharxi intuu kari karu ku celcelin hadduu ah, kari waayo waa iskaga tegay colaad iyo nabadba qabiilka rag baa u qaada mas-uuliinna ka ah baashu saddexbood ma ahe falam yara nabigu muusan arag man yu-i ruux duma walam yara naasiran todoba toban maalmood buu la joogay casharata ayaam ayuu yadcuu min allah barqin aroor ku noqo galab uu ka samray way iskhilaafeen nin asagu wuxuu yihi anugu kulaba hadli mahaya maxamedow saddex nin walaalaha ugaasada ah maxaa jira haddaad rasuul ilaahay tahay hadal xun inaan ku dhahay igama mudnid kuna dhihi maayo haddaad binaana kaadib aa tahay mutanabiana in lagula hadlaba ma mudatidba ma astaahishid marka bujudhuba iga maqli maysa anugu kulaba hadli mahayaba sidaduba laa khir walaa shar ninka waaba aamusay mid kale wuxuu yihi asagu ilaahay markuu adiga kusoo soo dirhayo ma wax ku dhaamu waayey bal nabigu wuxuu la kulmay eeg hawsha iyadaa kii saddexaad wuxuu yihi asagu haddaad aduguba rasuul tahay buuhi ballamk beri intaan dhaqaaqo yaan kacbada magida soo jeexi buui kacbadaaban dumin ba jeexi waarkeedaba kacbada abuka laga dirahaya wax jiraba maaha buushiyadooba maryaheedaabaan diiran hayaabu oon jeexjeexahaya kuna wuxuu yidhi ilaahay ma wax adigu dhamoo soo diro waayey midna wuxuu kulaba hadli mahayaba nin hadal badan aamus ba lagu dhibaaba shib iga maqli maysidba nabigu dhib culus buu kala kulmay fi saxiixayn waad garanaysaan fii saxi bukhaari caaishaa kutnabe allow iiga waran tolkaa wii aad kala koonta maaa kugu dara ascabu yowmin calaa muxamed yowmu aaif ba nabiga sheegay intaan daaci ahaa en diin sheegayay bu maalinka igu adkay ee isoo marta waa ym mxuu ahay cabdiyaley ym aaif hawl sahlan ma ahayn xagga nabigu waa laga soo caydhi tol aabbihii adeerkii waa dhintay carabi seef bay soo rogatay meel lagu noqda ma laha nimankii aad ku carartay tiri amaad gargaar ka heshaa way ku soo fiijiyeen nabigu markay saa ku yidhahdeen wuxuu ka codsaday in ay arrinkaa qariyaan xumayntay xumeeyeen iyo qaabkay oola hadleen inaysan sheegin inay qariyaan leanna wuxuu diidan yahay quraysh inay maqashahee ninkii idinku aad kabtuurteen waa lasoo kabtuuray isu celiya ayib hawshaa waa hawl markaa xun weeyo dhaawacaysa dacwadii iyo sumcaddiiba dhaawacaysa sufahada iyo nimanka mujrimiintana kugu dhiiragelinaysa oo jid kuu bixin nabigu markaa hala qariya bu maysan yeelin maalin u dambeysay tobnaad waay ku yidhahdeen hadaadan ka bixin aad saacado aadan ka bixin magaalada waxa kugu dhaco ka doontaa nabigun weli bixinba waxay ku dareenba oo de waxay ku dareen carruurtay ku kiciyeen sufaadii majaaniintii haweenkii ciyaal macmalay kusii daayeen war waxay dhaheen waddaduu ku baxahay baa loo safray rag baa loo safray saf dheeroo bidix ah saf dheeroo midig ah laba boqol oo ruux baa la istaagay laba boqol nin walba markuu soo gala hala yada hala yado jidku mari lahaa wey markaa nabig sl dh tuurahayey ee zayd xeras kugu dhig zayd baa dakrami dakra waa ku oli jire dakraha zayd maalinka ku dhacay waa ku oli jire nabig asoo difaacay iskaga dhigaya nabaga ku socdaa ku dhacaya dhagaxa ku dhacaya birtaa ku dhacaysa nabi maxamed oo aan nafsidin iyo zaydoo barlaata ayaa soo dhaafay labada layne shaydaan soo dhaafay jasuuro weeye jasuuro cadaab ah qadiyadaas buuhasho hadda ka hadlaya wa aadowhu way dhibeen maca daalika ayagoo nabiga xumeeyey oon dacwada aan aqbalin ashadd aladaa dhibkii u daraa wa naaluu minhu nabigu waxay ka gaadheen maa lam yanalhu qowmuhu tolku waxaysan gaahin waa runtii dhib aysan quraysh u geysan subanay u geysteen wa kaana macahu zayd bnu xaaria la socda mawlaahu gacalkiisi ah nabigu u xiray fa aqaama baynahum bayna reer daa'if wuxuu nabigu dhex joogay cashrata ayaamin laa yadacu axada min ashraafihim toban maalmood buu dhex joogay isagoon ka tagaynin axad min ashraafihim ilaa jaaahu wakalama ashraafta ugaasada o dhan bu u tagaa nabigu waa la hadlaa waa u tegey waana la hadlay faqaaluu gabagabada waxay yidhahdeen ukhruj min beladina ka bax magaalada yada magaalada dhaaf bay yihahdeen wa akraw waxay ku direen bihi nabiga ay jiif sufahaahum makastoodii fawaqafuu fawaqafuu la waxay u istaageen samaatiin laba laba saf samaadku waa safka laba saf bay u istaageen wajacaluu waxay guda galeen yarmuunahu inay ku tuurayaan bilxijaarati xataa damiyat qadamaa ilaa ay dhiigeen gomada nabig dhig ka qalqulay gomadihiisii iyo adimihiisi dhig baa ka qalqulay dhagax tuur ku dhacaayey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa zayd bnu xaariatana yaqiihi nabigu ilaalinaya binafsihi naftiisa ku ilaalinaya oo asaga isu dhigahaya wa gaashaan lama hayo dagaal laguma soo talagelin ayb maba haystaanba nabigu isu dhigahaya xataa asaabahu ilaa uu ku dhacay shijaajun dakhraa gaadhay fii rasi madaxiisa jamcu shajatin faاnsarafa nabigu waa soo gadoomay min aلطaa'if ilىa makata maxzuna nabigu daaif buu ka soo tegey makuu soo aaday asagoo walbahaarsan haddii xaggee nabigu aadaa ayib maka laga kuma noqon kartid oo qabta weeye dhagax baa kuu diyaar iyo gacanqaad iyo halgaad ayib gurigaada ma tegi kartid daaif kuma noqon kartid wa fii marjicihi daalika dacaa biducaa'i mashhuur soo noqodka uu nabigu soo noqday nabigu si lagama harin sidii loo caydhsanhaye ee loo dhextur asga zid bn xaarida waxay naftu ay kula soo carareen beer weyn oy lahaayeen ilma ibn abi shayba rabiica ibn abi shayba iyo walaalkii ay lahaayeen bay ku soo carareen oo dee nabigu ilmadeer yihiin quraysh ah niman qurayshiyiin ah bay naftu kula soo carareen nabigu markuu beerta soo dhex galay ooyay ka hadheen nimankii daba baa ka hadhay markay ka hadheen yaziid ibn xaarisa iyo nabigu geed weyn oo e, baxay oo geed cinaba saaran yihin hooskiiba iska fadhiisteen labadii niman rabiice ee qureysheed ee gaalada ahaa waa danqadeen maogta ataa nin walaalo in la dila ma xataa mid khamriilo ah oo khariban oo ilmadartihiin ood codlata ood markaa at soo bahdilhayo oo la dhagax tuurahayo meelan baa ku danqad iska daay inkaarqabaha baad la kici maogtahay waa danqadeen nasabkii atarkii baa taabtay dhiig ba dhiig baa qaaday ma raba inay islaamaan ayaga baa isla hadlay waaa la yidhi waxaa loo yidhi addoon la odhan jiray cabaas oo nasraani ahaa oo shaam ka yimid suuriya naynawa ka yimid waxaa la yidhi gacankan eh, xinabka aqaad dabaqan masartan ku qaad ninkaa geedka fadhi u geebaa la addoonkii baa qaaday gacan cinab eh, ayuu nabiga hor dhigay iyo zayd maxaarifa nabigu bismi illaahi ba wuu cunay markuu bismilah yidoo nabigu bogtay oo intuu ka cunaybu oday ninkii adoonka wuxuu yihi bismilahdan maxay ahayd buui bismillah magaca ilaahay wadankan laguma sheege adugu maxaad ahayd magaca ilaahay aad sheegayso ninkan waa nasraani muslim oo diin haysta way aqoon leh mushrikiinta carbeedoo kale ma aha markaasuu yidhi bismillaah beledkan lagama yaqaana tirado xageed ka timid wuxuu waxaan ka imid min baan ka imid oo diintaadu maxay ta nabigaa weydiinaya nasraani markaasuu naynawa waa rajul saalix yunis bnu mata naynawa waa magaaladii uu ku noolaan jiray ninkii qiimaha badnaa ee muslimka ee nabiga ahaa rasuulka yunis bn mata ninkii cadaas waaba kala batayba cadaasa dee nin carbeed oo diimaha yaqaan oo nabi yunis garanhaya oo naynawa yaqaan oo markaasuu yidhi ku booday markaasu madaxa ka dhunkaday nabiga oo lugaha ka dhunkaday markaasuu yii yunis bn mata aggeed yaa ku baray xudaaka akhii inahu nabiyu ana nebi yunus mata walaalkay wey waa nabi la soo diray halkaa joogi jiray anuguna rasuul baanahay halkan aan jooga hawsha la soclaa khaldamid fa aslama labadii nine ilm ilmo sheegi ayib oo xagga fadhi waa arkeen ninka addoonka dhunkanaya nabiga isdhiibayba ee islaamay kii kale idhi maxaan kuu sheegay dabaq baad ugu dhibtay uu kaa aafeeyey hadda meelkii bui dabaq baad u dhiibaysaa bui markaas maxamed u geynaysaa wuu kaa aafiye waaad same waa ku dhamaatay adoonkii markuu soo noqo dabiqi soo qaaday waxay dhaheen maxaa kugu dhaco maxamed u dhunkanaysay kori hoos uga dhunkanaysay maxaa jira waa nabi waa rasuul in la ixtiraamo mudan yahay waana rumeeyey buui saa darteed xaafid xajar iyo keyrkii waxay ku tiriyeen min asaxaaba ninka cadaas ah rag baa ku tiriye fara badan ayib qismiga koobaada saxaabadu kaga hadla xaafid xajar ayib si kasta noqotee waxay idhaahdeen iska ilaali maxamed waa nin gooni u socoda waa saabi tolkii buu khilaafay diintu wato waa baaile diinta jirta ma aha ma jirto anta khayru minhu wa diinuka khayru min diinihi faxdar minhu bay yidhahdeen hadda adoonku mogta waxma dhigi kare waa yahay buui waana ogyahay hawsha ayada hadduu hal soo waa la dilahaya qadiyadda ayada ah markuu nabigu la kulmay oo beerti ka soo baxay nabigu asagoo maxsuum ah oo walbahaarsan oon maka ku noqon karin ayuu maka iska dul yimid markuu maka dul yimid suuban sal l slam wuxuu u fariin diray nin loo jeeda akhnas akhnas ibnu shurayq la odhan jiray buu u fariin diray oo yidhi waxaan rabaa in magantaada aan ku soo galo mako ninki wuxuu yidhi anugu magantaada ma qaadi karo ree makana bilaabay kula soo mindiye la taagan yihiin ma dhowaan karabo dhiiggaadana ma badbaadin karo nabigu haddana wuxuu u fariin diray suhay ibnu camr wuxuu yihi waxaan rabaa in magantaada aan ku soo galo mako asa wuxuu yihi maya dabadayka banaanka xilkaa ma qaadi karo quraysh waa gaduudsan tahay hawsha waa kululaatay nabigu mudcam min cadiy buu u diray nin khusaac reer khusaaca oo de sirti reer binu hashim sidooda qaaraaba gooni u ahaayeen mudcam min cadiy baa loo geeyey fariintii wuxuu yihi nacam waa magan gelinhayaa ballamka aan la taaban karin gonnimo weeyeba nin carbeedoo ku magan galay inaad tiraado ku magan gelin maayo suuragalba ma ahabo wiilal uu asagu lahaa u dhalay iyo addoomihiisii iyo ilmo adeertii iyo wii ka war malahay o dhan bu diyaargarooba labista nin walba hubkiisi u dambeeyey seefihii iyo gaashaamihii labista maxamed baan kasoo soo qaadayna maka dusheeda kacbadaan soo gelinana gurigiisaan keenayna nabigaa meeshii lagu tegey waa la qaaday makaa la soo geliyey kacbadu nabigu yimid fasalla ragcatayn kadib gurigiisii buu tegey abaalka nabigu marka waa u hayey mucim cadiy qolyihii beder lagu laayey ee mxuu ahay maxaabiista ah ee toddobaatan dhowrka ah markuu nabigu qabtay wuxuu low kaana mucim bin cadiy xayan fakalamanii fi haulaai natna la acaytuhum buui ama lataraktum lahu haddii mucam bn cadi uu noolaan laha wuu dhintay isagu masoo masoo ma cimriyin hadduu noolaan lahaa oo waxaan baktiga toddobaatan iyo dhowrka maxaabiista isida odhan lahaa waan u sidayn laha abaal ba igu lahaa maka saas qadiyadda ayadaa markuu nabigu marahayo maka uusan soo gelin ilaahay buu isu dhiibay waa baaba makoo lagaa caydhiyey daa'ifoodan ku soo guulaysan oo soo guuldarraysatay hongow wey iyo gargaar kaloon jirin cinda almasaa'ibi wاlkurubaat ilahay buu nabigu bari doonaa sal ly slam wa fii marjici dalika soo noqodkiisi kaa ahaa dacaa wuxuu nabigu ku ducaystay biducaaءi اmashhuur waa duca mashhuura cinda ahli sir watawaariikh bacdu ahlicilmi waa daciifiyaan waxay ku galaan dacfi aan tabar badnayn baa jiro maxamed isxaaq baa ku jira sanadka waqad cancana cancanada in wax lagu cileeya muطlaqanna ra'yu mutaqadimiin ma aha xadiidku markay nakaara ku jirta matniya aw isnaadiya ayaa cancaan lagu weeraraa laakiin muطlaqan ruuxu waa cancaneeyey in wax lagu galo ma wanaagsano si kastaba noqotee waa qisa mashhuura cinda ahli sida watawaarikh wuxuu nabigu yihi allahuma ilayka ashkuu dacfa quwati nabigu ilahi u baryahayaa allaahuma allah ilayka adiga xaggaada keliya un ashku u sheegan dacfa quwati taag daradayda kuu sheega tabar darada waxaan isku difaaci kara ma jiro tol ma haysto arxan iyo qariba ma jirto idifaacaysa odaygii ugu xeraa waa dhintay carabna geesay bay yeelatay daaif waa kusoo guuldaraystay xagga maka waramaa lala taagan yahay meelaan u carara ma jirto adigaan alla kuu carar wey wa qilata xiilati xeelad yaraanta alla kuu sheeganaya taagdaridayda iyo xeelad yaridayda wey iyo hawaani lidnaanta aan kulli tacalnaas dadka nin uaasood la fadhiisato oo tira wardinta qaada jawaab xun buu kugu jawaabahaya wuxuu ku le ilaahay mawcidu soo diri waayey daye kulaba hadli mahayo nin dhagaha furaysta yaa arxam araaximiin anta rab lmustadcafiin allo waxaa tahay kuwa la dulaysta ee la bahdulo rabbigoodii wa rab ljabaariin mutakabiriin baa tahay laakiin an hadda baan ahay ilaahay anta rab lmustadcafiin wa anta rabbi ilaahu khaaliqaygii baa tahay macbuudkaygii ilaa man takilni allow yaad ii dhiibi allow yaad ii tala saaran yaad igu halayn wey allow ii gargaar ilaa baciidin ma shisheeya allow ii dhiibaysa yatajahamunii igulguula indhaha igu guba in igoodiyo indhaha igu guba wejiga kaduuda alla haygu halaynin wey haygu sii daynin aw amase ilaa caduwin miyaad ii tala saarin ama ow ilaa caduwin mallagtaw amri ma cadow baad ii dhiibi allow oo markaa u dhiibta taladaydi aad arrinkay ku wareejisay in lam yakun bika gadabun calaya falaa ubaali gabagabadu waxaa wey alla odaad naga cadaysnayn oo waxaan dhibo i gaadhay iyo rafaad ausan adab min cindika uusan ahayn falaa ubaali uabiye w gaadhe in lam yakun bika adab calay alla hadad ila cadhaysnayn buu i nabigu sal slam falaa ubaali u aabayeeli maayo wixii dhiba i gaadhay hayra laakiin ana caafiyataka cafigaada iyo naxariistaada yaaba cadhaysanaanine yaa hiya awsacu lii mugta waa gobonnimo qaabku ilaah u baryahayo ilaahu mar badan hadaan ila raalli iga tahay dhibba ma laha wixii gaadhay una abyeeli maayo laakiin iyadoo sidaa tahay haddana naxariistaada iyo wascigaada iyo gargaarkaada ayaa ka ballaaran caradaada ayib acuudu waxaa magan galayaa binuuri wajhika wajigaada nuurkiisa aladii ashraqa lahu ulumaat ay u ifto mugdiyaalko dhan ba ifiya nuurkaada mugdiyaalko dhan ba ifiya ama iskii darti ay u ifto baan allow ka magan cadaab iyo caro iyo ciqaabba oo wasaluxa uu suubaday calayhi dushiisa amru dunya waalaakhira wejigaada amru dunya walakhira ku taagan yahay asagoona ku suubadaa maxaan ka magan an yaxila inuu dego calaya dushayda kadabuka cadhadaadu ay degto oday cadhowto aw ama an yanzala inuu dego biy aniga eh, mxuu aha sakatuka eh, mxuu ahay cadhadaadu laka alcutba allow raaligelin baa ku ahaatay alcutba waa ruuxa aad cadaysan eed markaa aad raaligelinayso eed ku saban xidhayso wey axadka walilahi maal acla laka alcutba noqoshaa ku ahaatay raaligelin baa allow ku ahaatay oo waa ku raalligelin wey oo waa kuusoo soo noqday allow xataa tarda ilaa ad qanacdo ood raalli noqoto walaa xawla walaa quwata ilaa bik bacda hada ducaa ilahay wuxuu usoo diray malakuakhshabayn wa jibriil malakuljibaal jibriil baa soo degay oo la keenay nabig wuxu markaan wax yar socday oon qarnu tacaalib aan marahayo ayaa waxaan arkay daruur i hadhaysay kale xadidka ad garanaysaa fi saxiix ad daruur baa i weyn markaasaan kor feeyey jibriil baa ila hadlay jibriil baa wuxuu yihi rabbigaa waa ku salaamahayaa waxa tolka ay kugu jawaabeen iyo dhibkay kuu geysteen iyo xaalkaada wuxuu yahay ilaahay waa og yahay aniga jibriilna waa la ii sheegay waxaana ilo socda malakuljibaal malagii buuraha xukumay ee buuraha fujiya ee ciddi doona ku roga waa mas-uulkii wasiirkii buuraha ayla socdaanay oo inuu ku salaamo doonahaya adana kaa amar qaadanay qadiyada baa bilaabanaysa fa arsala rabbigii baa soo diray tabaaraka wa tacaala ilayhi malaka aljibaal ilan ree qureysheed laba buurado weyn bay udhexeeyaan abuqubays qow loo yaqaano weyn iyo mid kasoo horjeeda labadaa qow bay udhexeeyaan waxaa ku filan in lagu seexiyo gebigoodaba hal nafarba ka fiigi maayo waaba kibreen haddii intii la fujiyo midna loo dhigay midna lagu rusheeyn ku filan in la bitiya ku filan waxbay ismoodahayaan naxariista subana u fiirsa xilligay hawshu halkaa marayso qolyaha adiga saa kugu galay waxaa ma kuwaas gaalo jabay mxuu ahaayey banwarabera la helaa wey ilaah eber ka dhig hal nafar haka tegin baabi cardaa dugaha ayib maroodi kun marood ku istaag al kadhig kun marood ku istaag nabigu laakiin raxiim mustaqbalka iyo haayaadka iyo hadafku tooganay yastamiruhu asagoo amar nabiga weydiisanayo ka idan qaadanaya an yubiqa inuu ku daboolo alakhabayn labada qowe waaweyn akhshabeenku waa jamcu khashab ayib aw akshab waana wuxuu ahayy taniya ujeeda afwan tatniya waa w alcaiim min aljibaal alcaiim min alajsaam baa la yihahda khashabka ama akhshabeynku calىa ahli makata inuu ku daboon wa humaa akhshabeynkuna jabalaha waa labadii buure aladiin labada qow oo hiya makaba baynahuma ay udhaxaysa labadooda faqaala wuxuu ihi la ayb jibriil marka la salaamay oo nabigu u jawaabay nabigmalagana u jawaabay nabigu sal slam kadib wuxuu ku yihi ma aniga ya hawsha igu xidhan tahay maanta ha nabigu waa qancayba horena waa soo ducaystay haddiiba ilaahay mxuu ahaa ay jawaab deg ah hawshaa ka bixiyey nabigu waa ka qanca hawsha naxariis baa durba taabatay wa raxiiman wuxuu ihi maya la baabi'in maayo eber laga dhigi maayo bal astani waxaan sugi astani ay astakhiru bihim dib baan udhigay arrinkooda wey dib ayb astani bihim ay astabqii bihim waan daysan waan reeban wey in la baabiyo maanta waa tolki waa ilma adeerti waxaan ka sugahaya inay caruur fiican ahlu khayr iyo ahlu tawxiid dhalaan la baabi'in maayo lacala allaha rabbi waxaa laga yaabaa yukhriju inuu ka soo saaro min aslaamin dhabarkooda man yacbuduhu laa yushriku bihi shay-a axad alla caabuda oon siduu nabigu doonay noqotay siduu nabigu rabay bay noqotay ayagana badankooda waa islaameen awlaada dhan ahlu tawxiid iyo ahlu khayr bay noqdeen dhaqan buu nabig sal ly slam markii intuu qoom dacwo u diro dacwada ay aqbali waayaan oo nabi allaw habaar lay ama baabi maalinka wixii ka dambeeyey halkaan buu taagnaa qofay ibnu camr dawsi marka loo diray qoyskiisi dawsiyiin yuu nabi allow waa i dhibeen islaamkii waa diideen waa i baabi'iyeen nabi allow ree daws kaas buui habaar oo ilaahay u bari markaasuu nabigu intuu qiblada qaabiloo gacmaha kor u qaaday markaas saxaabad waxay aamineen in nabigu ree daws uu habaarayo kadibna ay baaba ahayaan markaasuu allahuma mahdi dawsan waati bihim ilaahu reedu soo hanuuni iyagoo nabad qabaana keed saxaabigu kale uu aqiif u diray reer daaif nimanka nabiga soo dhibay ee soo caydhiyey ee soo dhagax tuuray allaahuma hdi haqiifa waati bihim ilaahu reer haqiif hanuuni oo keed haddana abu hurayra hooyadii nabi alla waan ku kari waay islaam baan ku kari waayey tawxiidka ina qaatay diiday nabi all hooyadii alla u bari allaahuma hdi umma abi hurayra nabigu dhaqan buu u lahaa umma abi hurayra ummadda in loo duceeyo lianna gaayadu waa hidaayat الnaas oo rabbigood ku xidhmaan waxa dacwo ah ee jahaada ah, ee hadal ah ee rafaad iyo dhib ah iyo dhiig qulqulahaya ujeedada looga golleeya waxaa weeye hidaayat اnnaasi ilaa diini rabbiha dadka in lagu hanuuniyo diinka rabbigoodii oy qaataan wey masaa'ilkan badanaynu soo maray waxaa ku jira fiqiyaad dhowr ah minhaa waxaa ka mid a ah fawaa'idda ku jira ee fiqiyaadka aan soo marray baabka aan soo marray ee wixii aynu ku tacliiqinay in laga faa'iidaysto nubalaau fii kuli zamaan sidaaduba qabaa'ilka magaalooyinka andimada dowladaha dadka sharafta leh ee magaca leh ka faa'iideyso diintan u isticmaal ayib nabigu sal slam waa yaqaan nin kasta wuxuu ku fiican yahay qabiilku u tagahayo ugaaskooda shariifkooda nabiilkooda waa garanhaya marka in laga faaideysto nubalaa اlqowm dadku ma sino iyagoo gaal ma sino dadku iyagoo gaala ah oo diinka diidan baysan isku dhaqanna ahayn isku dunna ahayn nin walba marka wuxuu ku fiican inaad ka qaadato ummadda u adeegsado diinkaada waa laga qadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa fiqiyaadka ku jira ka mid ah siirada nabi maxad sal slam aliqtidaau biاnabiyi fi saraa'i wadaraa xilligay beri samaad iyo nabad jirta keliya nabiga ku dayan mayne dhibaatooyinka iyo culaysuu markay soo kordhaan qaabku nabiga oga baxay ama ola dhaqmay ama hawsha u qiimay in lagu daydo asabr wاlyaqiin inaadan dhib kastoo ku gaadha aadan dhaqdhaqaaqin oodan mabdada ka tanaasulin oodan isdhiibin baa la doonahaya markuu dhib yimaadana alla aad ku carado subxaana wa tacaala waxaa laga qadanaya ikaadaة اlmushrikiina inay ka mid tahay min min almaqaasid الsharciyati kama facala cumar gaala in la cadhogeliyo oo laga cadhaysiiyo cumar saadu islaam wuxuu ka bilaay abu jahl ninka u dara in la cadhogeliyo la xumeeyo islaamka lagu dhibo dayib haddana ninka u warbadnaa buu u dhiibay qoraysh buu dhex istaagay walaa yaطa'uuna mawطiئa yagiidu الkufaar walaa yalanuuna min caduwi nayla ila kutiba lahu sidaa darteed nabigu sal slam rit uu xataa ku qabsaday dagaalkii bader oo uu lahay abujahal ayuu hadyi u gowraco maka geeyey sulxudaybiya waagii cunada ah sanka ku lahaa mxuu ahaa bura yar oo dahaba ama fidaa laga suray buu nabigu kaxeeyey oo uu doonayay inuu kacbada ku gowraco asagoo ku caragelinaya quraysh ritigan xoog idin kaga qabsaday baan alla darti u gowracayaa wey marka marar badan in lagu xumayn karo gaalada oo la caragelin karo oy diintoy dayaanatahay laga qadanay waxaa kamida ah manfacaة اxarb ااqtisaadiya alxarb الاqtisaadiya inay wax kasta ka daran tahay mararka qaarkood muslimiintu hadday wax kale awoodi waayeen gaalada ha muqaadaceeyeen yaan waxba laga iibsanin yaan loo iibinin gaalada dhex degantin laftirkooda intaad ruux muslima heli karto gaal waxbaa ka iibsanin muslimiinta aad heli karto maqacyahooda dukaamadooda hantidooda wax ku bixi kana iibso waxba tobanka shin wabaa eegi kan soomaaliga kaa iibinaya biyihii soddonka shilin gaalkan wuxuu kaa iibinaya labaatan shilin soddonka qaado xoolaha kaa baxay jeebkaaday galeen ninkooo muslima qaatay oo qaraabo qaraabalaya oo ahla gaaladu dal iyo dibad meelay joogaanba waa in la muqaataceeyo wax kale ma awoodna haddee tuunjiyeyna ku fadhinaaye shilinkeenna waa inaan wax ku cadaadino haddii maanta muslimiintu ay dhaqaalaha ka gooyaan oy xarba iqtisaadiya almuqaaaca ااqtisaadiya ay isticmaali lahaayeen adduunkaba sidan ma aade oo lagu kala bixi lahaa waxaa ku jira iqyaad ku jira kamid a in ruuxu dhici karta mararka qaarkood in diinta u taageero ama u qaato ligayr اllaah anafatan tacasuban kadibna ilaahay subxaana wa taala ikhlaas iyo sidqi ku irsaaqa fii saxii muslim anas wuxuu la jiray waxaa dhici jirta dadka qaarkood inay adduunye usoo islaamaan wax kadibna ay mukhlisiin noqdaan diintao dhab ay taa maamula waxaa kamid a fiqyaadka ku jira cadam اlya'si min hidaayat الnaas dadka inaan laga quusanin laska daba taagnaado war ilaahay ka cabso war hanuun war baad dhiman kartaa war hebelow war alla alla ma yahay daba taagna muqdhad iskaga hay ayib neef mxuu aha banjoogo bayr qabo weeye waa in loo suljaawiyo oo la wareejiyo oo la soociyo oo wakti lagu bixiyo oon laga samrin ninkii la soo yidhi la yuslimu xataa yuslima ximaaru اlkhaaab intuu islaamay buu ilaahay ummadda ku anfacay oo khayr siiyey qolihii nabigu ka soo samray ee daahirku u muuqtay in laga samray ee reer daaif ah ee nabiga xumeeyey ee dhibkay u geysteen weligii suban aan loo geysanin waa islaameen diintii waa qaateen marka inaan la sabrin ayib oo dadka si kastoo uga xadgudbaan gaalnimada iyo fisqiga un la daba taagnaado calaa xasabi alxukmi sharci baa laga qaadanaya hada wabilahi towfiiq